bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وsaxbi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ahayd alqowl اlamiin fi sad اlcudwaan اlmubiin fadhiganna waa kii afraad waxaynu marka ka bilaabaynaa masalada afartan iyo toddobaad waxaynu soo maray afartan iyo lix mas'alo ama malxuudo ama taariikhi ah ama malxuudaad cilmi ah markii laisku celceliyo waxaynu soo tilmaanay ee arqaamta lahaa masalada afartan iyo toddobaad waxaa weeye sheekhu wuxuu ii tiriyey in aan qabo ay suuragal tahay oon leeyahay waxaa suuragala ah in la takfiiriyo mujtamacaadka la gaalaysiiyo mujtamacaadka ku hoos nool xukuumaadka ee gaalada ah ama anu aan takfiiriyey ciladunu aan ka dhigay inay xukuummadu kaafiro tahay oo takfiirulmujtamacaad aan ka dhaliyey inay xukuumadoodu ay kaafiro tahay wain lam yactaqiduu muctaqadahum wuxuuna sheekhu sheegay hadalka asaga ama fikirka asaga inaan ku sheegay uu ku jiro risaaladii atta'yiid walmunaasara ee wadaadihii soomaaliyeed ee siddeetanka ahaa bayaankay soo saareen aan kaga hadlay ama aan ku taageeray fikirka ama ru'yada ayada ah waa un miduu sheekhu fahmay ama asaga ku eg weeye waxa aan qabo ama meel aan ku sheegay ama kitaab aan qoray ku qoran ma aha kitaabku u tiiriyey laba goor baan iyo saakab akhriyay waa ka waay midha mid kaloo nin kaloo qoray buu sheekhu sheegahaya almuhim qadiyadda ayadaa kuma imanin kitaabka asaga aslan ciladana ma aanan ka dhigin inay xukaamtu kafara yihiin duruusta aan leehayna ama ama maqru'ada ama masmuucadaana waxaa ku badan in badan inay dhallinyaradu iga maqleen laa yalzamu min kufri raaci kufru raciya haddii madaxweynihii dowladdu gaalowdo ka dhalan mayso shacabka iyo mujtamac inay gaala yihiin hadday xukuumaddu iyo dowladdu kaafiro noqoto diinka alla ka baxdo taasi kama laasimayso kana dhalan maayso in ay dadkii ku hoos noolaa waddanka ama dhulkaa joogay ee ayagu kufri kale aan ku dhicin ay gaaloobahayaan bimujarad uu dowladdu ay gaalo noqoto hawshaasi waa howlaan jirin wey laakiin waxaa laga yaabaa wadaadku qadiyo yaroo ku timid risaalada iyo meelo kaleba inuu halkaas ka duulahayaa laga yaaba oo aan ka hadlay ee dowladaha gaaloobay ee diintii islaamka ka baxay dadka taageersan ee taakuleya kufriga iyo gaalnimada ay wadaan ama ku raalli noqda ama ku raaca min baabi walaakin man radya wa taabaca nusro iyo mudaaharo iyo ta'yiid la yimaada in ay ta'yiidka iyo nusrada ku gaaloobahayaan baan in badan duruustana ku tilmaamaa rasaa'ilka qaarkoodna ku timid qadiyadda marka ee ayuu sheekhu waxaad moodaa isku khalday oo aliqaamatu fii daari kufrin ama daartaas ha noqoto daar kufri asli ama kufri taarica ah ha noqdee in mujaradu liqaama wax lagu tagfiirinhayo ayuu wadaadku u qaataa laga yaabaa waxaana muuqato daahira oo anugu aan hadda u arkaa inay tahay wadaadku heyrkiibuu taqliidiyey wadaadda waa dhoweed waraaqo qorqore iyo mid asila soo qoro iyo qolyahaasuu taqliidiyey marka godkay ku dhaceen buu kula dhacay marka waxaan isleeyahay hadduu asagu iskii u baaran lahaa oo u dabageli lahaa masalada sideedu inuu fahmi lahaa laga yaabaa ama hadii kale uu kabagaabsan lahaa laakiin niman baa waraaqo qorqoray wadaadku waa ku kalsoon laga yaabaa kadib intay qoreen unbuu soo daayay muxaadaraduna waxaa la odhan karaa waxayba ahayd khudbo ka baxday masjidka elidaayo iyo waraaqo uu wadaad la yidhahdo muxuu aha cabdiraxmaan cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan ama doctor cabdiraxmaan oo soo geliyay inta reedkoon jawaaba ka bixiyey inahaaba inay ka koobnayd baa loodhan karaa maxaadaradu sheekhu wixii kale muqadimo dheer ba iska ahay qadiyadaas marka in eh, ansaarta iyo acwaanta duwal alkaafira ama murtada ha noqoto ama kaafira asliya ha noqotee la takfiiriyana waa madhab ahlu sunna waljamaaca fuqahadiiyo culumada murankama qaban qadiyadda ayada ah bal culamaa waxaa soo guuriya inay ijmaac tahay ansaaru lmurtadiin in la takfiiriyo walkaafiriin inay mujmactahay soo gooriyaan waxayna u daliishadaan saxaabadu inay takfiiriyeen ansaartii musaylamat alkadaab musaylima ninkii la odhan jiray ee reer bani xaniifaad garanaysaan asagu kufri wuxuu ku dhacay wuxuu sheegtay in nebi maxamed uu la wadaagahayo nabinimada almushaarakatu fi nubuwa qur'aan lamuusan imanin towxiidka burinaya laakiin kufrigiisu wuxuu u badnaa in uu sheegtaasna inuu nebi yahay nebi maxamedna sala allahu calayhi waali wasalam waa nabi buu idhi aniguna nabi baan ahay asagu waa ana rasuul baan ahay aniga hala i rumeeyo maxamedna hala rumeeyo hawshu way naga dhaxaysaay qadiyaddaa marka dad caamo ah iyo qoyskiisii iyo qabaa'ilkii ku taageersanaa ee hawshaa qaayibee qaatay saxaabadu waxay ka soo qaadeen inay yihiin murtadiin iyagoo jahalo ah oo muta'awiliina oo uu ninku been u sheegay oo weliba makhraati beenaad bokansado wuxuu yidhi laba hebel iyo hebel baa makhraati ka ah in muxamed sala allahu calayh wasalam uu yidhi waxaad ila wadaagtaa risaalada iyo nubuwada marka tashriig baa jira buu hi aniga maxamed naga dhexeeya maxamed baana hawshaa qiray la waa kuwan garh waaweyn oo madaxa waaweyn caammadii hawshaa ku dagantay iyo shacabkii hawshaa qaayibee qaatay dadkii noocaas saxaabadu ma aysan kala qaadin asagii musaylime ah odayga hawsha hogaaminaya iyo shacabkii taageersanaa ee la soo dagaalgalay jumlatan wa tafsiil saxda way takfiiriyeen xataa biacyaanihim ma ahaata takfiiru aa'ifa biacyaanihim bay takfiiriyeen idan saxaabadu hadday halkaa mareen yaa khilaafa haddee waxaa la lagu kala tago saxaabadu waxay takfiiriyeen ansaartii mukhtaar ibn abi cubayd athaqafi waad garanaysaaba isna ila tahay asna nabinimu waagi dambe sheegtay suu nin u ahaa ee balaayo hor kacday kadibna diintiibuu ka baxa asna nabinimo iyo risaalo sheegtay idan atbaacdiisii ansaartiisii hawshaa ku taageersanay ama ku taakulaysay ku garab istaagtay saxaabadu way takfiiriyeen ma aysan kala qaadin maanici zakaa maca ata'awuli waaljahl abubakar iyo saxaabadu maysan u cudurdaarin qadiyadda aan wax ku takfiirin ninkii awood laha ka niqaashee waa qadiyatu nusrati wa mucaawanatin wa mudaaharatin wa ta'yiid ee ma aha qadiyatu iqaamatin fii daari kufrin aw fii daari riddatin qadiyadaasi marka wadaadku khayrkiibuu taqliidiyey hawshaasna waxayla tahay inaysan munaasab ahayn uba ka daro sheekhu mid labaad buu u gudbo wuxuu yidhi xasan wuxuu qabaa in maslaxa wax lagu tagfiirin karo maslaxadu inay keenayso in la tagfiiriyo ama ay gaala yihiin ama lagu xukumi karo inay gaala yihiin dadka kulligood ku hoos nool xukuumaad aan ku xukunnay kufri aan ku xukunnay iyo andimo wuxuuna sheekhu yidhi qadiyadaasi waa takfiir bilcumuum in atbaacdaasi la takfiiriyana waa takfiirun bilcumuum wahiya takfiiru اlatbaac alatii hiya min usus اlkhawaarij khawaarijta usuusheeda iyo bay kamid mid tahay takfiir bilcumuum masaladu ku dhisayna waxaa weeye maslaxa wax lagu takfiirin karaa ama maslaxadu waxay keenaysaa in la takfiiriyo shucuubta iyo mujtamacaadka ku hoosnoo dowladaha gaalada ah wuxuuna u tiiriyay hadalka asagaa fii risaalat tayiid wa munaasara buu u tiiriyey hadalkaasna hadal jira ma aha risaaladaa kuma qora laa min qariibi walaa min baciid in laga soo saarana waan codsanhayaa wadaadkii hortii waraaqaha qoray baan weydiiy inuu ka soo saaro wuu ka cararay ka soo saari waa iskaga teg intuu marka ii tiiriyey markii lagala hadlay wuu ka gaabsaday wuu iskaga tegey ka cararay sheekhu laakiin ka cararkii wadaadkaasuusan ogaanibu muxaadarada dhigay waraaqihiibuna akhriyaan u malaynhayaa kadib intii soo celiyey hortii lagu jabay asaguna waxay la tahay sheekhu qadiyaddan inuu ku qasban yahay inuu cudurdaar ka bixiyo ama uu ka noqdo meel ay ku timid maslaxa wax lagu tagfiirinhayaa risaaladaa kuma jirto waadna akhriyi kartaan konton beejoo yaryara weeye waa la akhriyi karaa dhallinyarado waa akhriye ee wadaadduhu maxaa helay waxaa helay daqsi ka fuulay wixii la odhan jiray xarafku daqsi kaa fuulo waa musiibo marka qadiyadda ayada ah anugu ma qabo in maslaxa wax lagu takfiiriyo oo daliil ayada laga dhigaa takfiir ma qabo oo laga dhiga muxuu ahaaye ma'had sharcia lilkufri watakfiir anigu shakhsiyan meelaan ku qabana ma jirto meelle kuma qoran haddana ma qabo mana lihi waxaase ogahay culummo inay qabaan qadiyadda min baabi atarjiix liaxad alwajhayn ay qabaan macluumaadka marka sheekhu meeshuu ka keenay baa loo baahan yahay in la helo waxay iska tahay wa an ramyatun marma weeyaan jawaabtuna waxaan kusoo kaabinaynaa dhowr qodobsaan ee waxaan jirin ummadda loogu akhrinin qodobka koobaad waxaa weeye mujtamacaadka muslimad muslimiinta ah eed ka mid tihiin raggiinan fadhiya iyo khayrkoodba ee wadamada gaalada ku nool inay ku gaaloobahayaan joogidda ay waddan gaalo hoos joogaan ama dowlo gaalaa ay ku hoos nool yihiin inay ku gaaloobahayaan anugu ma qabo meellana kuma odhanin kitaabkuu sheekhu sheegana kuma taal sheekhuna qadiyadda ayada waa muaalaban bidaliil qodobka labaad takfiiru lmuqiimi fii daari kufrin bimujarad aliqaama ama iqaamada ha noqoto daa'ima ama mu'aqata ha noqoto iyadoo ay kala daran yihiin ayadna ma qabo sharci waddankaasoo la qaato ama aad taabic u noqotod raacdana bimacnaa aad ku hoos noolaatana in lagu gaaloobay ma qabo kitaabkana kuma tal sheekhuna ma keeni karo waxaana soo sheegay annahu laa yalzamu min kufri raaci ay alxaakim kufru raciya maxaa yeelay qadiyadda ayadaa waxaan u leeyahay wax daliilo sharci ah oo hadda saliim ah ama saalim ah min almucaarid almuqaawim ma helin sidaa darteed baan ooga gaabsannay cidna aanan ku tagfiirinin sidaa darteed ayaa waxaa ku yimid iscaafu saa'ilki yaraa ku yimid mar qadiyadaasi wadaad sheekha ka horeeye uu ka hadlay waxaana idhi araa wa actaqidu ana alsla fi lmuslimiina اlyowm muslimiinta adduunka meesha jooga araa waactaqid ana alasla fi lmuslimiina alyowm alislaamu asaalatan aw tabcan muslimiinta dunida ku dhaqan meelay dooniba ha joogeene waxaa asal u ah inay muslimiin yihiin nin asal islaamba u aho asagoo nin baaliqoo kuna dhashay kuna qaangaadho intan la ego asaguba cabiray islaamnimadiisi iyo mid muxuu ahay tabacan waalidiintiisii baa muslimiina mana qaangaadhin laqiid buu ahaa muslim baa soo qaaday ilmo yar buu aha ruux muslimaa soo qafaashay ama tabacan likhayrihi buu muslim ku yahay waa dadka qusarka a ah weeye een qaangaadhin yaryarka iyo wixii la halmaalee iyo dadka waaweyne baaliqiintaba waxaa asal agtayda kaa inay muslimiin yihiin waxaan ku daray wa ana almujtamaca almuslima alkiiniya muslimun kadalika khusuusan ummaddan muslimadda ee ku nool waddankan kenyana muslimiin way gooni ahan ilaa man habata kufruhu bimuujibihi sharci ninka asagu gaalnimo gooni a ah lagu ogaada mooyeen dadkani waa ay muslimiin wadaaddu waxay rabaan waxaan iska takoorahayoon hadiyo koor ku xabeebta inay igu dhajiyaan waayo hawshaasi way ficlaan lahayd in ayagu helaan aad bay u jeclaan lahayeen laakiin ilaahay subxaana wa tacaala naga badbaadiya muslim aan gaalnimo aan ku dhicin aan tagfiirinno laakiin dhibku waxaa weeye ninuu asagu muslim u haysto oo adugu aad gaalnimo ku ogtahay markaad iska lalaadiso ya waxaa lagu dhihee waxaad takfiirisay muslimiin dhibkaana dhib in badan soo socday wey <clears throat> mar kale waxaa soo noqday oo isla risaalada ku yimid wa ana almujtamaca almuslim alkiiniya eh, almuslima cindii kalmujtamac اlethoobiy almuslimi cumuuman idan kooxdii aan idiin sheegay in dhibkuba uu ka yimid ayadaba layga maagay ee nimankii ogaadeene xarooday ama absame waxaan ka idhi markii laga niqaashay wa xukmu ljabhati alojaadeeniya bizacaamati ibraahim sheekh muxamed wa xukmu طaa'ifa alkhaasa alatii tadaxa kufruha bisharطihi midla xukuumati shariif sheekh axmed iscaafu saa'il safxada labaad iyo kootubadaha laga akhriyo in la wareegaysta ma wanaagsane ninkii asagu tabarhaya labada kooxoodba ha ka niqaasho gaalnimadooda laakiin dad muslimiin oo muslimiinya aan aaminsannahay in laisku cacamiyo laisku riixo madax laisu geliyo beesha kuma jirto qadiyadan dambe ayadoo laftirkeedu sheekhu u yidhi xasan wuxuu qabaa in mujtamacaadka muslimiinta ah lagu tagfiirin karo maslaxo wadaadkii waraaqaha qoray buu ku taqliidiyey waa wejka saddexaad oo wadaadkaasaa wuxuu yidhi fara'ayta ana almaslaxata taqtadii takfiira haaulaa'i binaa'an calaa baqaa'ihim taxta andimatin kufriyatin aw murtada intii buu sheekhu marka asna soomaaliyeeyey cajallana ku duubay marka risaalatu ta'id walmunaasiru wadaadkaa hore u tiiriyey sheekhuna tiibuu u tiiriyey intuu wadaadkaa carabiyeeyey ee beenta ahayd iyo wadaadkuna af soomaali ku sheegay oo wuxuu hi atakfiiru bilmaslaxaad qabtaa sideedaba waxaan leenahay risaaladaa kuma imin waa la akhriyay karaa hada alfarasu hada almaydaan waxaa la yidhi nin walba waxaa wanaagsan inuu asagu indhihiisa wax ku arkee bal waxaad yeelaysaan risaala intaad qaadaan akhriyo ka soo saara atakfiiru bilmaslaxa kama akhadin sharciyin anugu ma qaba kitaabkana kuma taal laakiin wixii wadaad qortay asaga u taallaa waxaan isleeyahay arrintaasi waxaa uun keentay suu'ulfahmi ama shahwat اlictiraad ama tashniic iyo kaarka gubid iyo sharka jajeexid la doonahayay iyo ilzaam maa laa yalzam laakiin hawshaasi xaqiiq ahaan ma jirtaan leenahay intaas ninkii doonaya muraadkiisa waa qunsaday wadaadkuna inuu muraad kala lahaabaa laga yaabaa anugu laakiin qadiyadda meelle kuma sheegin marxaba sheekh irshaad waa degdegaysaa waan iman doonaa ma sugto meher malaa la yidhi minhaaj lama horordaa la odhan jiray ha layga sugo markuu hadalku dhammaado wixii dhiman ninkii qaba ha soo tuuro aan gaadho waxaa lays odhan karaa maxaa wadaadka ku xambaaray in uu yidhahdo xasaan baa qaba maslaxo in wax lagu tagfiiriyo waxaan isleeyahay hadal ku jira kitaabka waa markaan malaha u wanaajiyo markaan xusnu danni wadaadka kula dhaqma sheeh maxamed ah weeye laakiin daahirku wuxuu keenahayaa in khayrkii uu taqliidiyey naska uu ku khaldamay waxaa laga yaaba inuu yahay waxaa ku qoran kitaabka qad taqtadi almaslaxatu albawxa bitakfiiri andimat atbaaci alandima almurtada sawaءn kanuu min alculamaءi aw min alcaamati wain lam yactaqiduu muctaqadahum hadalkaasaa ku qoran maslaxadu inay keentaa laga yaabaa in la caddeeyo xukumka dadkan maslaxadu waxay keenayso waa xukum caddayn ile xukunku marna hoos baa loo sheegaa marna kor baa loo sheegaay albawx ay jahra waliclaana wa cadam alikhfaa'i bihi maslaxadu waxay keenaysaa kulba tabartaada iyo awooddaada iyo amnigaada iyo cabsila'aantaada iyo howlahaada marka la eego axkaamta qaarkood inaad ku dhiiratay inaad caddayso qaybna aad ka madax laabto saan madaxba laisu qaadin maslaxadu taasay keenaysaa ee ma aha maslaxadu waxay keenaysaa in la takfiiriyo dadaan gaalo ahayn ama la takfiiriyo dadaan kufri ku dhicin hawshaana marka hawsha wadaad ku khaldamaan isleeha waana sharxay ila tahay alicaana liaalib alifaada loogu laaban karaa wejka afraad ee meesha ku jira waxaa weeye sheekhu wuxuuhi wuxuu ka ratibay xukumaadku gaalaysiiyey buu hi andimo dhowr intuu sheekhu sheegay yo wuxuuhi wuxuu gaalaysiiyey andimadaas kadib wuxuu ka ratibay in atbaacdin la takfiiriyo la gaalaysiiyo hadalkaa lafurkiisu waa taqliid isla wadaadkii waraaqaha qoray oo wadaadka wuxuu yidhi binaan calaa baqaa'ihim taxta andimatin kufriyatin murtada intii wadaadka carabiyeeyey buu wadaadkuna luqadeenni soomaaligeed ku sheegay sabxada saddexiyo tobnaad bayna ku jirtaa asiladii kaga jirtaa asiladii doctor cabdiraxmaan jawaabtuna waxaa weye wejkan afraad cilada wax lagu takfiiriyo ama anugu aan wax ku takfiiriyo mujarad aliqaama bidaari kufrin ma aha sida uu doctor cabdiraxmaan uu sheegayna ma aha siduu sheekh maxamed sheegayna ma aha manaadku waa alnusratu wاlmudaaharatu waqad dalla calaa dalika الnasu wاlijmac in hiilin iyo garab istaagid iyo xoojin iyo ayid wax lagu takfiirin yacni daliil sharciga ku yimid kitaaban wa sunna waxaa kaloo ku yimid ijmaac baa ku yimid idan waa mas'ala adilo badan ay tilmaamaysa weeye ninkii asagu markaad qaba annusra wاlmacuuna wاta'yiid wاlmusaanad wax lagu takfiirin mahayo qadiyadda ha ka niqaasho laakiin khasmiga la radinhayo ama lagu duulahayo wuxuusan qabin in loo tiriyo waxay la tahay ka badbadin weeye waxaan u gudbayaa masalada afartan iyo sagaalaad afartan iyo sideed baa ii dambaysay sheekhu wuxuu yidhi wuxuu qabaa xasaan ninka jaahilka fi اlmasaa'il الظaahira inuu mucaanid yahay muta'awilkuna fi اlmasaa'il الظaahirati اlmacluumati min addiini bidaruura uu yahay mulxid murtad ah wuxuu sheekhu yidhi arrinkaasi wuxuu khilaafsan yahay ijmaaci salafka ee ay ku ijmaaceen in loo cudurdaaro ruuxa jaahilkeen waxba aan garanayn iyo muta'awilkuba kadib sheekhu calaa qaacidatihi qaacidadii sheekh maxamed ee guracneed haddii la maro wuu iطiraabay ama wuu tanaaquday baa la odhan karaa kadib wuxuu yidhi tafsiil inkastooy tafsiil qabaan salafka barhkood fi lmasaa'il albaaطinati wاdaahira horaan sheekhu wuxuu soo yidhi salafkaa ku ijmaacay calaa ta'wiili اljaahili wاlmuta'awili haddana wuxuu yidhi barhkood waxay qabaan tafsiil fi lmasaa'il الظaahirati wاlbaaطina qaacidii sheekhii guracneyd ee ugu xambaarahaya haddii loo xuguntabo waxay noqonaysaa iطiraab ama mxuu ahay tanaaqud badhe waa calaa usus sheekh weeye laakiin anugu ma qabo qadiyadda ayada ee waxba dhihi maayo waa tanaaqo itiraab maxaad halkaa wuxuu u tiiriyey xadiidkii muxaadaradii ahayd alqowl saa'ib fii sharxi qisati xaatim inaan sidaa ku idhi ka jawaabiddu arrinkaasna waa min wujuuh baynu kaga jawaabaynaa wejiga koobaad waa wejigan tilmaamo sheekhu marka hore ijmacna waa soo guuriyey haddana khilaaf buu sugay masaladii khilaaf buu sugay lisalaf qadiyada marka in laysku duwo laisku hagaajiyay u baahan tahay oo bal isqabadsiiyo nin baa yidhi sagaaraan isku qodbay jeenigeedii iyo muxuu ahay dhegteedii baan isku qod oo fallaadh baan hal baan isu mariyey isqabadsii baa le way xoqanaysay buui iyadoo xoqanaysoo saale baan la helay buuhi marka adinkii waxaan isku qabtay dhegteedii marka hal la isqabadsiiyo salafkaa ku ijmaacay in loo cudurdaaro muta'awil iyo jaahil haddana salafku qaybaha khilaaf qaba naqlu itifaaqin wa ijmaacin uma dikru khilaafin waa wej weeye wejka labaad waxaan leenahay sheekhu wuxuu aad uga dagaalamayaa qadiyadda mucaanid iyo mulxid hawshaasaa dhibayso hadalka uu ku xoojinaya sheekhu celcelinhaya waxaan leenahay ahlucilmigu sidaa aan u sheegay ama aan u qabo weeyo masaa'ilka daahirka ee macluum min addiini bidaruura ka wujuubi الsalaati wawujuubi الzakaati wawujuubi sowmi ramadaana wاlxaj iyo shahaadateynka iyo howlaha la halmaala wa ka wujuubi ljihaadi marka asalkiisu marka laga hadlayo masaa'ilka noocaasa ee min adiini bidaruura ah ninka ka jaahil noqda waxay salafku culummadu ictibaariyaan iyo fuqahadu inuu yahay mukadib mucaanid ah ninka masaa'ilka macluuma min addiini bidaruura ee qadciyada ah ee noocaasa ta'wiil la yimaada khilaafsan ta'wiilkii salafkana waxaa weeyaan waxay ictibaariyaan inuu yahay mukadib mulxid ah waanan soo maray qadiyadda ayada ah iyadoo faahfaahsan oo sharxan oo nuquusheedii wadata ayuu sheekhu ka helaa muxaadaradii hadda u dambaysay sharxu qaacidati takfiir ama dabtu qaacidati takfir muxaadaro habeen ama laba habeen ahaydoo xadiid lagu sharxayay wax si istiraada ah oogu yimid ama muxuu aha ishaara muqtadaba oogu yimid in lagu wareegaysta ma ahee ayadoo ballaarun habeenno socotay bil iyo ka badan socotay bay jirtaaye ninkii tabar hayaa ka niqaasho qadiyadda uu ii idlaaqaasna ma qabo oo uu leeyahay xasan wuxuu qabaa masaa'ilka ee macluum min addiini bidaruura ah nin walboo ku khaldamo oo jaahil ka noqdana waa mukadib mucaanid ah nin walboo ta'wiishadana dee ta'wiilkii khaldana baa laga hadlahayaaye waa mulxid mukadib ah ilaaqa asaga ma qabo waxay dhallinyaradu ka warqabaan kutubna ku qoran iyo rasaa'ilaan leeyahay ku qoran in saddex ruux aan ka soo reebo man nasha'a fii daari kufrin aw man nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alamsaari waalmuslimiin iyo man kaana xadiida cahdin bilislaam saddexdaas suura inaan ka soo reebo salafkii iyo fuqaadiiyo culumadu sidaa ay yeelaan baan maraa ninka waxay ii tireen waxaan qabaa ii tiiriyo kadibna hadduu iga maarmi waaya ha iga faraxasho laakiin meel cidlaa in laisku caydhsado ma wanaagsano salafku saddexdaa maxay u soo reebeen munalaqa aan ka duulo waa midkaas ilaa amminkanna weeraro badan oo dhacay warkooda waa lay soo gaadhsiiyey qaybo la qoranaya anaaba akhriyey ayib wax cilmi ah oo qaaciidaa lagu dumiyo ama xataa shiki ku keena in laga noqdo ma arag shay walboon diin u aragnay intuu noo caddaanay inuu khaldan yahay waa ku taagnaanaynaa maalinkuu noo caddadana waa idiin sheegaynaa idiin qarin mayno waxaan dhahaynaa saasaanu qabnay waan ku khaldannay waa ka toobadkannay idinkuna iska ilaaliy hawshaasi waa in lagu baraarugo salafku ama fuqahadu iyo culummadu saddexdaa bay soo reebeen ruuxii waddankaa ku koray muslimiinna aan helin wax u sheega waa madinat اljahli waa nin jahli laga malayso masaa'il waaweyn oo iska cadcad oo dadka muslimiinta waddan islaam ku soo karee jooga aan ka qarsoomaynin ayaa ninka waddan gaala ku soo kare ka qarsoomaya ma tamise ma dad muslimiinoo masaajid u dhisan yahay tukanayo soomahayo salaad maba arag bulsho iyo kayro iyo badweyn gaalo oo ku soo dhex koray masaa'il marka muslimiinta aan ka qarsoomin oo isan ka jaahil noqdeen baa asaga ka qarsoomaysa madinat اljahli wahada min baabi اlxikmati wاlcadl baabi اraxmati wاlcadl idan way u cudur daaraan xataa fi اlmasaa'il الظaahira waxaa kuu soo hodhay ruuxu ku koray meel miya ah hayjad cidlo ah erigo-anuu ku soo koray mana u suuragelin inuu culummo raadsada ama uu la xidhiidho ama diinta uu barto ruuxa asaga ah yaa maalinkai dambe gaalnimo weyn dhex fadhiistay waa loo cudurdaaray lanna waa madinatu aljahl hadduba soo islaamay mid saddexaad baan maanta tawxiidka u qabannay bacda duhur loo qabtay casarkiibuba muxuu ahay gaalnimo ku dhacay qabta leexada saara kaafir weeyo tub ilaa haddii kale waan ku dilaynaa dhima lannu waxbaba lama socdo nebi maxamed baaba waxyuu ku degahayay muddo labaatan iyo dhowr sane ahe diinta islaamka o dham ninku saacda ku baran karaa waa cusub yahay ruuxaan cusub ee koytada ah inaan durbo geeska la gelinin bay raxmaddu iyo cadligu keenaya idan idan saddexdaas ruuxu iyo wixii la halmaalay ayagoo ku baabka ah waa madinatuljahl ayadooy sidaa tahay nin xadiidu cahdin biislaamin ama ku soo koray wadan gaalo ama miyi hayjadcilaah ku soo koray haddii bixaddi daatihim la ogaado inay masalada garanayaan waa la tagfiray lannu madinay ahaayeen laakiin madanadii intafad maxaa la ogaaday inay cilmi leeyihiin asalka munalaqaasi waa in laga doolo marka la leeyahay nimankaas saddexdaa iyo wixii ayaga kubaaba waa loo cudurdaari waa asalka guud ee caamka alqaacida alkuliya allatii nandaliqu minha baan u laakiin ijraa'aadka qadaa'iga ah iyo baadhitaan hoose iyo xoghayn hoose wixii lagu ogaaday maca kownihi xadiida cahdin bilislaam maca kownihi naashi'an fii daari kufrin maca kownihi nasha'a fii baadiyatin baciida yaa waxaa la ogaaday inuu garanaya masalada uu ka iskaga yeelyeelahayo iska daraandarahayo marka waa la xisaabin ma tahay mise maaha laakiin hadduu jahli sheegto waxaan leenaha horaanba madinatljahli baad ahayde iska ilaali hadda kadib hana u noqonin asalka waa asalka laga duulahayo ayadoy sidaa tahay haddana dhanka kale way kuu gashaayo ruuxii waddan islaam ku soo koray ama qadiimulislaam ahay waa horaba islaamay ee kuwa dhashayba islaamnimada miyina aan ku soo korina muslimiin bartankood ku soo koray yaa waxaa dhici karta mararka qaarkood cinda alijraa'aat alqadaa'iya in qaado uu xukum qaata ninka in loo cudurdaaro si gooni u ogaaday wuxuu ogaaday ninka inuu jaahil yahay in kaana nasha'a fii diyaari alislaam wain kaana qadiim alislaam idan masaa'ilkaa waa gooni maxaa yeelay inaad waddan islaam ku soo korto ama islaamkaadu u horeeyay ama miyi aadan ku soo korin ood beled iyo magaalo ku soo kortay iyo meel ay muslimiintu iyo culamadu ku badan yihiin iyo cilmiguna joogo waa madinatu اlcilmi tii hore maxay ahayd jahli baa laga malaystaa ninkana maxaa laga malaystaa inuu og yahay masaa'ilka haddii fardi khaas ah bibaxin wa ijraa'in qadaa'iyin lagu ogaado inuu jaahil yahay qaadigu wuxuu qadan karaa go'aana ninkan waa jaahil lianno haddii wasfigu uu sugnaado wasfigii haddii la waaye muxuu ahaaye cilmiga ahaa oo meesha uu ka baxo madinadii yaqiinan baa lagu ogaaday idan madinada wa lagu dhisma innaga soo maray inaan madina la cuskanaynin cinda intifaa'i اlwasfi yaqiinan aw qaطcan usuushaasi ninkaan fahmin wuxuu la soo shirtagi marquush baa bidirhamayni islaan kaga zinaystay kadibna xad lagama oofinin macaanahu uu ku soo koray daar islaan ama uu islaan qadiimulislaam ahaa fuqahadu qaabka wuxuu dhigan la fahmo haddaan la fahmayna um, yaa ummadda la lugoyna faraha laga qaado asalka guudood ka duul wixii madinatuljahli aan cudurdaar bu asal leeyahay allahuma in la inuu yahay caalima mooye asalkii ahaa meesha hawshaan waa madinatu cilmina inaad caalimta lagu xambaari in si gooni ah lagu laguu ogaado inaad tahay jaahila mooye asalkaa guud iyo istitnaa'aadka gal kala baab weeye qadiyadaasi <clears throat> waxaa weeyaan in lagu baraarogo waan rabay amaa masaa'ilka macluum min addiini bidaruura ka shahaadatayn wujuubi salaa iyo arkaanta shanta wixii la halmaala masaa'il badan weeye zinadu inay xaaraam tahay khamradu inay xaaraan tahay ribadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaasi caashagaratahy wey ruux muslimiinta ku dhex korayna jaahil kama noqdo wuxuu iskala soo istaagay zinadu way ii bannaan tahayba waa la fiirin yuu yahay waa ina hebel ina hebel waa la yaqaanaa ma hadduu soo ismaayo weligiibuu islaam ahaa ma waddan gaalo ku soo koray maya hee islaamku dhex joogay ma hayjad cidlo uu ku xidhnaa sidii eh, goodirkii muxuu aha fuuli jiray ee geli jiray maya waxaa le islaamku dhex joogay gaal baataan leenahay jaahil baan hay buuri jaaxid baa tahay mucaanada la odhanayaa waa cinaad waxaadu iyo jaxdi ee jahli ma aha in sidaa la odhan oo uu mucaanid yahay ninku u baahda ha ka akhriyo muqni ibnu qudaama kitaabu muxuu ahaayey alridda xukmu taarik الsalaax fuqahadu halkaasay ku socdaan min aljahli maa huwa jahlun basiid iyo min aljahli maa huwa jahlu cinaadin wa takdiib naqli yar aan akhriyo ibnu qudaama hadalka saad u fahantaan wuxuu ihi waama ida kaana aljaaxidu laha wujuuba الsalaa buba nin inkiro waajibba ma imaama saara buuri ciddii tukan ha tukato wa ama wuu kala tafsiiriyey xaaladii saddexdaydan soo sheegay iyo kuwa kale wuxuu uhi waama ida kaana ljaaxidu laha naashi'an fi lamsaari bayna ahli اlcilmi fainahu yakfuru bimujaradi jaxdiha shuruuddii aad sheegaysaan awaya laabudda min mxuu ahay alaab in la fiiriyo xageed joogtaa wadan islaan bimujaradi jaxdi ku gaaloobaysaa bimujaradi wuquucika fi اlkufr ee ahaa jaxdu wujuubi salaa aw inkaaru wujuubi salaa kufrigu waxaa weeye waa inkaaru wujuubi salaa bimujarad اlinkaar buu ku gaaloobayaa marka ibnu qudaama laftiisu waa takfiiri haali a dhaho marka ku xaabiya wuxuu yihi salaada basa ma ahe wakadalika اlxukmu fii mabaani اlislaami kuliha wahiy الzakaaةu wالصiyaamu wاlxaj liأnnaha mabaani اlislaam waadilaة wujuubiha laa takaadu takhfabu id kaana alkitaabu wasunaةu mashxuunayni biadilatiha wاlijmacu muncaqidu calayha falaa yajxaduha ila mucaanid falaa yajxaduha ila mucaanidu lilslaami yamtanicu min iltizaami اlaxkaami غayra qaabilin likitaab اllahi tacaalى walaa sunati rasuulihi walaa ijmaaci ummatihi warkaa waad fahanteen bay ila tahay iyadoo faahfaahsanna meel walba oo kutubta fuqadaad ku arkaysaa oo qadaayaadka ka hadlaya in badan alimaam abu xamed alghazali wuxuu idhi markaan kufriga takfiir ka hadlayn iyo qawaaciddiisa waa in lagu baraarugo qaacido muhiima hee mutaawilkii buu soo gelhaya wahiya ana almukhaalifa qad yukhaalifu nasan mutawaatiran wayazcumu annahu muawalun nas mutawaatir iyo daliil qaci intuu daruuri intuu khilaafay iyo xukm daruuri ah yuu dhig waxbaan ta'wiishado mutaawil banaha laga leexdo walaakin dikru ta'wiilihi lanqidaaxa lahu aslan fi lisaani laa calaa bucdin walaa calaa qurbin fadalika kufrun wa saaxibuhu mukadibun waa mutaawil muxuu ihi sheekhu wa saaxibuhu mukadibun wain kaana yazcumu annahu mu'awilun mu'awil baana haba sheegay waa mukadib jaahilki muxuu soo ibnu qudaame mucaanid abu xaamed muxuu leeyahay mutaawilki fi daruuriyaat mukadib howlahan haddaad adugu aadan baxdi ku lahayn dadka lama eedeeyo wixii kula uman baa laga yidhaahdaa faysal tafriqa bayn alislaami wazandaqa sabxada sagaashanaad baa kaa lagu laaban karaa amaa muqniga alinsaafu alkabiir iqnaaca kulli kutubta fuqahada kutub shaaficiya baabkaasi ku saabsan baabulkufri baaburidda ha laga akhriya howlaha howla iskaga qoran weeye ragga soo guuriya qadiyaddaa ka hadlay waxaa ka mid ah a iyo hayru mukadibiin u kala saara ee haddaba daabidka tawiilka takdiibka ee mukadibka ilxaadkaa sheega waxaa ka mid a ah, alimaam ibnu taymiya mujaladka labaad toddobaatan iyo shan ilaa sideetan bayaan talbiis aljahmiya lagu laban karaa asagoo weliba ka soo guuriya faridun araazi hadalka asaga ah <clears throat> waxaa loogu laaban karaa oo sharax dheer buu ku jiraa iyo nuquul fara badan kitaabka hadda in badan wax idinka soo guurshay ahaa ikfaaru lmulxidiin fii daruuriyaat اddiin lilkashmiir اlhindi ninkii muxadidkaa ee fadulbaari fii sharxi saxi bukhari iska lahaa kitaab masalada laga qoray weeye almutaawil fi daruuriyaati waa jaaxidun mukadibun mulxid baad ogu tegaysaa waaljaahil fi daruuriyaatna waa maxay mukadib nuquul fara badan kitaabka hala akhriyo manshuur weeye waana la daabacay mawaaqicdana waa ku jiraay qadiyadda wax badan ku bixin maayo laakiin waxaa laga yaaba sheekhu inay dhibtay qadiyadda mulxid murtad wuu iska yeeli lahaa baa laga yaabaaye iyo hebel hawsha mulxidka ah mulxidkaabaa ka dhib murtadka hebel waa murtad baa yaaba ka dara in la waa mulxid lannu ilxaadku minhu maa huwa kufrun wa minhu ma huwa laysa maa laysa bikufrin baa ka mid ah qadiyadaas marka alxad arajulu baa loodhan fii diin illaah ay idaa xaada canhu wacadal lisaan اladii yulxiduuna fiih waalxad arajul ay alma fi اlxarami ad alxada fulan waxaad oga jeedaa xaramka ilaahay yuu xumaan ku sameeyey waman yurid fiihi biilxaadin maxaa looga jeedaa macaasidii iyo fusuuqii iyo xataa kufribu ha gaadhay dunuubtoo dhan baa loo jeedaa iyo xadgudub aan xaramku mudnayn iyo diintu aysa ogolay alcalaama maxamed cafwan maxamuud binu axmed alcayni muxuu markuu qadiyadda ka hadlaayay ilxaadkiibuu ka hadlay wuxuu hi kullu man cadala can ilxaqi fahwa mulxidun wakulu man kadaba cala allahi tacaala aw calaa rasuulihi ama kadaba dhehe fahwa mulxidun وكل من فسر القرآن برأيه فهو ملحد وكل من لم يرى بتأويل الأحاديث المتعارضة فهو ملحد وكل من لا يرى النسخ في الكتاب أو في السنة فهو ملحد ninka yidhaahdo kitaabka qur-aanka mansuuq kuma jiro waa mulxid axaadiidta naska kuma jiro mulxid ninkii qur-aanka la kala baxay asagu wixii loqoman ku fasira waa mulxid ninkii xaqi ka leexda wuxuu ka leexay gaalnimuusan noqonin gaalnimuusan gaadhsiisanaanin waa mulxid ilxaadku uun leexasho leexashadaa leexasho dhammaystiran bay noqon kartaa oo aad kaga baxdo moorada islaamka waxay noqon kartaa leexasho iyo bixid dembi iyo macsiya uun ah marka ilxaadkuu sheekhu aad uga qayliyay hawlsaa u sii weyn ma ahe qadiyaddu in ninka jaahilka fii tilka almasaa'il mucaanid uu yahay iyo mukadib mutaawilka fii tilka almasaa'il uu yahay muxuu ahaaye mukadib mulxida culummadu waa mareen kitaab hadalka u dambeeya dheera waxaa lagu noqon karaa alwaju waxaa lagu laaban karaa muxuu ahay nukhab alafkaar fi tanqiixi macaani alakhbaar sharaxa sharxu macaani alaahaar ee uu leeyahay badurdin alcayni wejka saddexaad sheekhu ijmac buu soo guriyay ijmac kalaa lagu yaa lgu karaa waxay dhn wadaaduu lacala tuqaabalu bilacala wa rubama tuqaabalu birubama waxaa laga yaabaa waxaa laga horgeeyaa waxaa laga yaabaa casaa waa lacalla waxaa laga horgeeyaa intoo kale ijmaac baa walba sheegtaa niman ayaguna waxaa jira dhan kale taaganoo sheeganaya salafku inay ku ijmaaceen masaa'ilkan daruuriyaadka ama qadciyaadka ee aan hadda u naqaano adaahir almacluum min addiin bidaruura hadda goimada aan sharaxnay masaa'ilkaasi inay saxaabadu ku ijmaaceen bicadami icdaari اljaahili wاlmuta'awili fiiha bay wadaadana soo guurinhayaan waxaaba laga yaabaa nimankaasi inay gar leeyihiin baa dhici karta waxyaabaha ay dariishadaanna waxaa ka mid ah masaailka haddaan soo marayn ijmaaci saxaabada calaa kufri atbaaci musaylima biacyaanihim wa cadami cudurihim biاljahli wاta'awul markuu sheegtay inuu shariig yahay uu suubanaha la wadaagay xilkaa nabinimada ah asagoo maca daalika aan qur'aan la imanin towxiidka burinhaya waxay leeyihiinna waxaan iskaga isu eh, hawsha ay tusaysaa mar hadday shacabkii musaylima raacay ee jaahiliyiinta ahaa waxaanuu sheegay ee balaayadana uu ku akhriyey ee uu ku dagay ee muta'awiliinta ay saxaabadu u cudur daari waayeen maca jahlihim wa ta'wiilihim ilfaasid oy gaalnimo ku xukumeen xaggana dhiiggood u bannaysteen oo xoolada ay haniima ka dhigteen oo gabdhahoodii sab iyo sabaayaad ka dhigteen idan haddii khaladkii risaalada ku saabsanaa halkaa uu gaadhay midka tawxiidka alla ku saabsan iyo ilaahay xuquuqdiisabaa ka daran bay leeyihin haddii maxamed oo nubawada lala wadaagay halkaa ay gaadhay maxaad mooddaa ilaahay xuquuqduu lahaa ee tashriica ahaa iyo ilaahay keligii in la baryo la tala saarta ahayd ama muxuu ahaaye ilaahay keligii in la caabudo ahayd shirkigaasaaba ka daran bay taagan yihiin waxay dhan wahaadaa min baabi alawla qiyaasu lawla wayay taagan yihiin ijmaacu saxaabati calaa takfiiri ansaari wa atbaaci mukhtaar ibni cubayd athaqafi asna nafsa shay ijmaacu saxaaba bay taagan yihiin calaa cadami cudri maanici zakaati biاljahli waاta'awul liannahum manacuu xaqan min xuquuqi laa ilaha illa allah siduu abubakar sheegay inuu abubakr madhabkiisu sida iyo culamadu weynu xataa ashaacira qabta laakiin nimankan way ballaadhiyeenoo waxay leeyihiin ijmaaca abubakr abubakar yaa mustanadka iyo xujada la yimid saxaabaduna waa ku raaceen waa ijmaacu saxaaba oo xaqiiqa ay taagan yihiin inayna ku gar leeyihiin baan u malaynhaya ninkii aayadii aroosay ee guursaday nabigu waxda xarbiya oo saxaaba u diray ha soo dilayb walam yustafsar waxba lama weydiin hal kunta jaahilan mise mutaawilan een een lama weydiinin rubamaa iyo lacalii casaa meesha lama soo gelin nabigu ciidan buu diray ninkii baa la soo dilay xoolihiisii baa la soo qaaday fay baa laga dhigay idan haddii jaahil kasta uu macduur yahay iyo mutaawil kasta uu macduur yahay ninkaani muxuu eeday bay taagan yihiin wadaadahaasi idan qabaayaad nusuus badanoo eh, adilo badanoo noocaasoo kala ah bay daliishadaan waxaa hadda kahorna waan soo sheegay oo qolyo soo guuriya oo mucaasiriinta u arkay ijmaac fii masalad annaakix limra'ati abihi aw eh, dawaati almaxaarim ama maxaarimtiisiba waa arkay laakiin nusuusta baa hadda aad moodaa in lagu kala baxo naskaas xadiidka ku yimid daahiran wuxuu tusahayaa ruuxa inuu gaaloobayo waxaynu u gudbaynaa mas'ale eh, intaasaan kaga gaabsan oo qadiyadda anugu aan qaba waxaa weeye masaa'ilka daahirada ee macluum min addiini bidaruura in saddexaada laga soo reebo siduu sheegayna wadaadku waxaan qabaa ninkii fi lmasaa'il adaahira almacluum min addiini bidaruura jaahil ah waxaan hadda ka hadna weeye iyo iyo takfiir mutlaq eh acyaantaha ii dambaysee in la ictibaarinaya mulxid bimacafwan jaaxid mucaanid ah ama mukadib mucaanid ah mutaawilku fiihaana la ictibaarinaya inuu yahay mukadib mulxid ah culummadaana sidaa qabo wax khilaafsanna ma arag wax lagu diidana garan mahayo daliil sharci ah warkaygu waa warkaas amaa ijmaacu sheekhu soo guuriyey waxaa weeye ijmaac kalaaba ka soo horjeeda inay salafku yidhaahdeen kullu mutaawilin fii jamiici اlmasaa'il wa kullu jaahilin fii jamiici اlmasaa'il waa macduurna la soo maayo ibnu taymiya oo inuu muxuu ahaaye u tilaaba dheeriya qadiyadda markuu ka hadlaayo oon isleeyahay sheekhu wuxuu asaguna aad ugu ta'auray sheekh ninka ahaa alimaam moxamed ibni xasm oo asna aad u tallaabsada qadiyaddaasi risaalana ka qoray ku saabsan qadiyadda ayada ah muxallihiisa wuxuu ku leeyahy mutaawiliintu isku xugun ma mutaawil waxaa aan loo cudurdaaraynin markuu khawaarijta ka hadlaayay baxdi dheer buu ku leeyahay ma arag aniga fii xuduudi cilmi wadaad sunni ah oo la ictibaariyo aqoonna lagu tilmaamo oo qaba kullu mutaawilin waa macduur fi jamiici اlmasaa'il kullu jaahilinna waa macduur fi ma arag laakiin xaalat aljaahil la eego oo muxuu ahaaye makaana aljaahil la eego iyo daartiisa oo nawciyat almasala la eego hawshaasaa anugu culammada ku arkay ayib wadaadaha hadalka ilaaqana ayagoo qaydaheed arkaysaa marka haddaan laisku ururin mxuu ah, hawlaha iyadaana balaaya ka soo boodi ayb alimaam ibni xasm ninka ugu hawsha ugu eh, eh, tallaabo dheera fisalkiisa waxaad ku arkaysaa inuu leeyahay dawaa'if islaam sheegto lagu ijmac inay gaala yihin maca ta'awilihim ninbuu soo guuriyey ibnu xasam in muslimiintu ku ijmaacay inuu gaal yahay iyo kooxdooduba yuu khazaali wuxuu leeyahay takfiiruhu waa maxalu baxin laguma dhiiran karo faysl tafriqa wazandaqa hortiibaaba ijmac ku guntoomay alla soco hadda ibnu xasamna waa ragga ijmaacaadku soo guuriya aad ay u qiimo badan waxaan u gudbaa qadiyadaasan anugu qabaa ninkii wax ka qaba ka niqaasha laakiin waxaanan qabiyaan laytirin cinda atafsiil watadqiiqna wa cinda alqadaaya alijraa'iyana in ay iman karto istisnaa'aadna waa idiin tilmaamay saasayna salafku culammadu fuqadu leeyihiin laakiin munalaqa guudii asalkan ka duulayno waa midkaas marka kooaad maslada ontanaad kontanaad waa masalo sheekhu aada uu iskugu dhibay oo uu leeyahay xasan asuga istakfiiriyo markuu difaaca hayay ictisaamka oo difaaca waa hore sheekhu isku urur ahaayeen ma aqaan waa dhexdeerna uu yidhi waan ka baxay kuma jiro markuu difaacahayey sheekhu wuxuu idhi xasaan wuxuu ii tiiriyey inaan qabo oon ku idhi kitaabka adabulmufradka ah majaalista tashriica waa kufri laakiin gelitaankeedu waxay ku xidhan tahay waa manuud bilmaslaxa wuxuuna u deliishaday buuhi xasaan qadiyadda qisatu nebillaahi yuusuf markaasuu sheekhu wuxuu ka ratabo wuxuu yidhi ictisaam hadday gaala yihiin xasaanow aduguna laftirkaadii baad aad isgaalaysiisay adaa istakfiro isgaalaysiiyey haddaysan gaalo ahaynna oo aysan gaalo ahaynna adugu qadiyadada waad qirataye maxaad kaga jawaabay takfiirinta aad istakfiirisay kadib wuxuu ihi sheekhu hawshaas waa huluwi iyo takfiir iyo ictidaa cala almuslimiin waducaati waalculamaa wixii aad kaga jawaabta gaalnimadii adugu aad ku dhacday baan ictisaamna ogu jawaabaynaa buu sheekhu yidhi haddaad ku cudur daarato ta'wiil ama jahli ictisaamkuna waa muta'awiliin iyo jaahiliin haddaad ka laabato gaalaysiintoodii iyo takfiirintoodiina mxuu ahaayey hadda adugu aad ka laabato arrinkaasna waa inaad ka laabato takfiirinta ictisaam haddii aad hawsha kusii dhega adegtood aad dayn weydo ictisaam inay gaala yihiinna adaa istakfiiriye aduu maxaad ku jawaabi adna gaalnimad baa kugu dhagane war noocaasa hadalka macnihiisii baan soo guurin inaan ka fogaanina soomaaliga lama soo guurin karo waa iska dhibbadan yahay laakiin inaan ka fogaanin un baan isku dayay macnihu sheekhu uu doonaya inuu cabiro arrinkaasi qadiyadda ictisaam ku saabsan ayagu risaalan ka qoray ilaa aminkana wixii la xariiqay wax macno la kuma arag intii warkii aan qoro war ka bedelan iyo caddaan halkaan baan taagnaanhayaa xukumkii aan ku dhejiyey baa sidii musbaarkii igu dheganaanhaya ilaa ayay caddaato bidaliilin qaطciyin aw daniyinna halkaasaan taaganahay aafa badan oy soo wadaan oy maagan yihiinna un baan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo qadiyadaasi waa xukumka ictisaam waxaan kaloon ku darahayaa hadday ictisaam muta'awiliin yihiinna ninkay u yihiin bay u taallaa haday mutaawilin yihiin ta'wiil anfacayaan u jeedaaye ta'wiil anfacaya qadiyadaas aan ku edayna ka anfacaya ninka agtiisa ay muta'awiliin ta'wiilan saa'iqan ka yihiin hawl cudurdar asaga khusaysaa waa shaani asaga khuseeya hawl asaga u taalla weeye hawl awxsaan ah u taalla ma ah hadday jaahiliin yihiinoo jahli loogu cudurdaaraa jira uu adigu aaminsan tahayna sheekh maxamed iyo raggii ku fikray khusaysaa aniga ima khusayso anugu waxaan aaminsanahay kascad iyo badheer hawsha ugu dhaceen xog badanna waa ka haydhaa xataa waxaan idiin soo guurinay odayga u weyne ra-iiska ka ah inaan nairobi ku weydiinay ki may ahayd abauniyotobanka taqriiban aan nidhi dastuur kufri ah oo gaalnimo ah oo la og yahay inuu gaalnimo ay ku qoranta balaayo yahay ninka ku dhaarta inuu ixtiraami oo sida kitaabka qur-aanka u dhunkan oo madaxa uu saaran oo xabadka uu ku qabsan saana ku dhaarta ka waran gaaloobi mahaya buui mahraatigii iyo taariikhdii shuhuuddi baan keenaa goobta lagu weydiiyey idan waxaa weeye qadiyaddaa nimankaa xog badan baan ka hayaa haddana idinku lugeyn mahaye wixii aan ka qabiyo xukunkoodii meel baan ku qoray ninkii wax tabar haya asagoon caraatamin warkiisa ha cadaysto waxaa yimid qadiyadda khusaysa ee hadalka ku yimid laba kun iyo toddobadii awaa'ilkiisa taqriiban ku yimid kitaabka adal mufradka ah hadda ka horna qadiyadda mar la soo qaaday muxaadaradii u dambaysa waan ka hadlay haddana waa idinku baraarujino iyadoo faahfaahsan baan idin siin fatrada ayadaa ah ama xilligaasi xilli ku dhowba aniga iima caddayn jahli baana kaga sugnaa xaqiiqat alcamaliya alintihaabiya albaarlamaaniya almucaasira hawsha waa in lagu maxay tahay xaqiiqadeedu xaqiiqadeedu waxaa weeye marka la soo gaabiya hadda oo bacda baxin aan ku ogaanay culamo aan u kaashanay inay tahay intikhaabu aalihatin mushariciina min duuni illaah wadiifada iyo asaaska koobaad waa intaa waxaan ka hadlaynaa alintikhaabaat albaarlamaaniya e, almucaasira ee taqaanaa ma aha suura istinaa'iya in lala soorto kama hadlay wax maanta caalamka u badan fi duwal alcalmaaniyati wa duwal kufriya xubinka baarlamaanee la dooran asaaska iyo wadiifada u weyn loo dooran waxaa weeye liyusharica linnaasi diinahum dadka inuu u dejiyo sharcigii ay ku dhaqmi lahaayeen dowladuhuna waxaan soo tilmaanay saddex waaxood inay yihiin haddana waa laga warqabaa raggii siyaasiyiintaaba fadhiye hay-a waxaa le hay-atu mxuu atashriic waa hay-adda iyo mxuu ahaay sharci dejinta hay-adda iyo waaxda sharci dejinta sharciga waddanka lagu maamuli lahaa rag baa dejiyo u xilsanan loo doortaa waa maxay waa nimankan baarlamaanka ah sharcigay nimankaa dejiyeen dad baa wax ku xukumo oo diin ka dhigo wax ku kala xukumo waa hay-atulqadaa maxaakimta iyo waxaa weeyaan qadaha maxkamadda dawladda waxa iyadoo dejisa ma jiro kutaab kitaab loo qoray oo nimankan xerada wareegsan fadhiya soo qoreen soona dejiyeen baa loo keenaa kaasay wax ku xukuntaa oy ka hadlaysaa mataymse ma ah baarlamaanku sharcigu dejiyey maxkamadna xukuntay ama xeer hoose ha noqdo ama mid sara ha noqdee waxaa fuliya hay-atu tanfiid niman la yidhahdo madaxweynaha ilaa ninka u hooseeya dowladda ah iyagaa way fuliyaan askarta iyo wasaaradaha iyo madaxweynuhu waxaan o dhan maxay fulinhayaan qaanuunkii iyo dastuurka sharciga inuu dhaqangalo la hirgeliyo nimanka wax hirgeliya maxkamaddu intay ku xukuntan bay kaa aamusi xukumka ayaa ku marin oo ka shaqaysiin booliska kowka ah xabsi lagu geyn iyo haddii lagu garaaci iyo haddii muxuu lagu kala tuuri iyo haddii lagu kala goynba niman baa ka shaqayn hawsha iyada ah. maxkamaddu way ridaysaa xukumkaas saddexdaa waaxood bay dowladu u badan yihiin idan kooxdan baarlamaaniyiintu fii wadcina almucaasir araahin marka lasoo ururiyo wadaa'if badan shaqooyin badan bay leeyihiin laakiin midda u culus loogu talagalay loo dorto waa maxay inay sharci dejiyaan haddaad doorato xubin baarlamaan fi duwal mxuu ah alcalmaaniya wa fi duwal alkufriya waxaa weeye waxaan dooranhayaa ilaah yar oo inay hebel hebel la yidhaahdo sharci dejinhaya waxaan kuu doortoon kuugu caanashubay inaad shuruucda noo dejiso xaqiiqada hoose middaas weeye qaabkaa in loo tasawuroo sidaa loo fahmo xaqiiqada alcamaliya alintihaabiya albarlamaniya almucaasira في اlandima alcalmaniya fi duwal kufr aniga waagaasaa iguma caddayn hadda ka horna waa ka soo hadlay ila tahay saa darteed waxaan qabay oo cajalkana ku jirta alcamaliya alintihaabiya inaysan kufri ahayn gaalnimada ma ahaba laakiin qaanuun wax lagu xukumo ama sharci ilaahay sharcigan loo xukuntamo maca alikhtiyaari warida inay kufri tahay labadaa masalo way kala duwanaayeen qaanuunkii iyo mxuu ahaaye taxaakumkii gooni laakiin camaliyada intikaabka ah ee baarlamaaniyiintan mushariciinta min duuni illaahi la dooranayo fii duwal alcalmaaniya wa duwal kufr inay gaalnimo tahay fii xaqiiqati daatiha aniga ima cadday hadda laakiin waa caddahay qodobka waa qodob waxaan kaloon u arkahayay ninka gala ee hawsha ayada a maanta galee ka mid noqda inuusan inta badan ka badbaadayn inuu shay xaaraana ku dhaco iyo kabiira min alkabaa'ir bal uusan ka badbawaa xilliga ayada ah oo bal uusan ka badbaadaynin mararka qaarkood kufriyaad kufriyaad maxaa yeelay min baabi tawali alkaafiriina bilmacuunati lahum wa taskiyatihim fii bacdi acmaalihim almuxarama walkufriya goormo laakiin waa hadduusan aqoon iyo kafaa'ad diineed uusan lahayn iyo khibro ku filan ninkii meeshan gala gaaladii waxay wateen inuun la adeegan oo u kala qayb qaadan oo u u hiilin oo waxooda kufridu ku raalli noqon oo ayaan u arkahayay haddii laakiin nin caalima oo aqoon leh uu yahay ama muslimiintu ay ku doorteen bikhibratin wa kafaa'atin wa basiiratin diiniya inuu ka badbaadi karo kufriyaadkaas suurada ayada ah ee qaabka iyo shuruudda aan u dhigayno yaa waxaan u deliishan jiray qisatu nabillaahi yuusuf qisatu nabillahi yusuf baa u deliishan jiray iyo culummadu khilaafka isku khilaafeen ninka saalixa ama caalimka xilma u qaban kara daalim faajira ama nin kaafir ah qurطubi hadallihiisaan soo guurin jiray abulxasan almaawardi hadallihiisaan soo guurin jiray suurada waa in la kala fahmo wuxuu leeyahy qurطubi bacdu ahli اlcilmi fi hadi اlaayati qaala bacdu ahli اlcilmi fi hadi اlaaya qaala اjcalnii calى khazaa'in اlardi inii xafiidun caliim buu ka hadlahayaa في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر بشرط أن يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح ما شاء وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك وقال ina hada kaana liyuusufa khaasa wahada اlyowm hayru jaa'izin wlwalu wlaa ida kaana cala shar اladii dakarnaahu wallahu aclam tafsiirka qurdi baa nin gaala ama faajira in xil loo qaban karo xil dowladdiisa laga qayb qaadan karo waa hadii aadan wax gaalnimo ah ku dhacaynin xilkana lagu madax bannayn oo wixii aad doonta aad hagaajin oo wanaaga wixii xumaana aad iska ilaalin bay culimo ku tageen haddii laakiin ninkaa faajirkaee gaalka uu siduu doono kuu dhiganhayo oo wuxuu doono uu ku marinhayo aduguna iska tahay un haya raac ma bannaanay yidhaahdeen waa culummo halkaasay ku tageen niman waxay dhaheen hawshaas nabiyullahi yuusuf bay khaas ku ahayd maantana ma banaan qurtubi wuxuu yidhi asagu waxaa raajixa ra'yiga hore laakiin shuruudda aan sheegnay waa in qadiyaddaa laga helo maawardi asagu muxuu yidhi fain kaana almuwalli daaliman faqad ikhtalafa annaasu fii jawaazi alwalaayati min qibalihi calaa qowlayn ninka xilka ku dhiibana shaqada aad qaban hadduu yahay daalim laba qowl baa laga qabaa axaduhaa jawaasuha in amila bilxaqi fii ma taqallada qowl waxaa weeye inaad ay bannaantay xil in loo qaabto haddii xilkaasi aad xaq ku maamulayso iyo wanaag diinad maxaa leey maxaa yeele nabiyllahi yuusuf buu lianna yuusufa calayhi salaatu wasalaam waliya min qibali fircawn walianna alictibaara fii bi bificli laa bificli hayrihi maxaa yeele fircawn buu xil u qabtay ruuxa muslimkana masuulkaya wuxuu asagu samaynayo mar haddaadan kufriya gaalnimi xumaan aadan samaynaynin gaalkan hawsh isagay u taallaa adugu kaadun ilaasho halkaasay mareen qolyo waxay dhaheen ayagu ahaani laa yajuusu dalika nin waxay dhaheen xil looma qaban karo faajir iyo kaafir lima fiihi waata annagu meeshaan ka duuli jiray min tawali الظaalimiina biاlmacuunati lahum wa taskiyatahum bitanfiidi acmaalihim ninka hawshaa galeen caalim ahayn aqoon diineedna aan lahaynee faaraqabiil lagu keenay ama hebel baa xoogow shilma noodaasa lagu keenay in gaalnimada uu ka qayb qaadoo nimankaasi uu ka weli dhiganoo uu ka gacaldhiganoo u helin oo balaayo uusan ka badbaadayna haaliban baa noo cadaanaysa omaga aanu markaa maraynay annukat walcuyuun mujaladka saddexaad sabxada konton ilaa konton iyo ko lagu laaban karaa macnaha macno lamida ah wuxuu ku jiraa tafsiirka shawkani baa lagu laaban karaa sidaa darteed ayaan dhihi jiray ninka asagoo aan aqoon diineed lahayn ee waxaan aan kala garanaynin ee meesha gala waxaa dhacaysa oo inuu ku gaaloobo diinta uu kaga baxo yuؤaddi ila اlkufri min baabi الtawali walicanati lilkaafiriin halkaas baan waxaa anagu anugu mari jiray xaqiiqat alcamaliya camaliya اlintikhaabiya albarlamaniya almucaasira fii xadi data kufri maanu arki jiray ninkii galahaya hawshan iyo dowladda ka qayb qaadanna hadduu aqoon diineed leeyahay hawlahan iska ilaalinayana way bannaan tahay hadduu yahay jaahil aan waxba garanayn lagu soo doorto qabiil iyo qoys iyo shilinna waxaa weyaan kufriyaad buu keeni diin la'aan buuna la iman gaalnimuuna ku dhici min baabi almudaahara walmucuuna caalalkufriyaad bay noqon lilkaafiriin bay noqon halkaasaan maraynay oo annagu waagaas noo muuqanaysa hawsha uu sheekhu sheegay uu sheegay ha loo laabto aladab almufrad saa oguma jirto hadalka asagaa sheekhu meeshuu noo ixaaleeyo oo adal mufradka macnaha uu sheegay oo qaabkaa ah kuma jiro ee macna hadda aydiin sharxay baa ku jira hawshuu wadaadku sheegay uu leeyahay waa istakfiirisay waa tahwiilun laa xaasila taxtahu waa uun howlbumbuunin iyo cabsiyin weeye mooye wax saa ee weyn oo hadda nin weyn ku khaldama ama ku katoomaa maxaa yeelay xataa haddii la waagaas jaahil baad ahay jahligaygu waa mutacalliqun bifiqhi اlwaaqic aw bicadam اlcilmi biاlxaal qadiyadaasna ruux walba oo muslima waa noogu cudur daaraa ruux walba oo muslima oo kufri ku dhacay walow kaana fi اlmasaa'il الظaahiraةi اljaliyati اlmacluumaةi min addiini bالdaruura aljahlu bxaqiiqaةi اlxaal aw aljahlu biاlwaaqic aw cadam اlidraaki wاlاsticaabi lilxaal waa loogu cudur daaraa tusaalaha lagu siiyo saad u fahanto kitaab qur-aan haddaad ku istaagto adoo garanay inuu kitaab qur-aanaya cagta saartood ku istaagto culummadu murankaba qabaa inaad gaal tahay waxaad garateen maaha haddii laakiin aad ku istaagto kitaab qur-aan oo meeshan kuusanoo yaalla ood moodayso dhagax afargeesa iyo jaajuur iyo bulokeeti aad moodayso ka warrama ma lagu takfiirin ruux muslimoo qaba in lagu takfiirin ma jiro oo labada istaag maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya kana adoo og tasawur adoo garanaya waxa inuu kitaab qur-aana yahay baad ku istaagtay kanna dhagax baad ku taagan tahay buluketi iyo jaajuur mooyeene kitaab kuma taagnin maxaa la yidhahdaa aljahlu bixaqiiqati اlxaal ama aljahlu bicilmi اlxaal bicilmi اlwaaqici laa bixukmi اlmas'ala ninka ku taagan kitaabka qur-aanka ee jaajuur iyo buluketi moodahaya wuu og yahay kitaab qur-aan lagu istaagay he in lagu gaaloobi mtmisa maaha laakiin wuxuusan ogayn wuxuu ku taagan yahay mahmaadii sheekhe xataa uu soo celceliyay haddii la marana waa muxuu wadaadku libaax nimaan aqoonin baa lax ka soo sax maaha inuu balaayo oo dadka cuno dadkana saydhoo balaayo yahay wuu ninka laxda ka ridanaya laakiin muxuu ka jaahil yahay waxaan inuu libaax yahay masalada xukunkeeda wuu yaqaanaa masalada xukumkeeda wuu yaqaanoo ah libaaxu waa bahal dadka dadka cuno adduunyana aan badbaadin ninkuu helana wuu kala fiiqahayaa dinaahigiisii iyo cigiisa markuu maqnaa guriguba galaaba wuu og yahay laakiin libaaxu ma dameeraha u eg tahay mise bisad weyn baa tahay mise ramcadkaad ku baab tahay ma yaqaan aqoon darro uusan xaqiiqadiisa ka warqamin buu laxda afkiisa kala soo baxahaya laakiin haddii la odhan lahaa waxan waa libaax markaas markii l wixii aad laxda ka ridatay waa libaax markaas isku naxahaya saacaddaas waxaa ninkaasi wadnaha boodahaya war sabaqa ay ugu baxday buu kuleeh idan xukmu lmas'ala jaahil kama ahayna muxuu jaahil ka yahay xaqiiqada mas'alada ninka soomaaliga ah kaadi inaan lagu weysan karin wuu og yahay laakiin waxaa dhaca mar in lagu weysaystaa dhaca mararka qaarkood waa dhoweyd isli waxaa ka dhacda ninbaa caagad oday waayeela baa caagad loo loo hoosdhiga sariirtiisa markaasuu musqusha ma gaadhi karo marka wuu ku kaaji jiray nin baa intuu qaatay aroor weysela'aanayd wiilkii u khadmanaya odayga magaciisa hadii loo badan waan sheegaya laakiin magacibaa magacyo haddaa baa laydhin badane ayaa intuu qaatuu wejiga marse wuu ku farxashay ma dareema urkeen markuu wejiga ku dhuftay buu kor u booday kaadina lagu weysisan karin oo inijaaso tahay ninka waa ogyaha laakiin caagada waxa ku jira muxuu haystaa biyo aahira waa in la kala fahmo aljahlu bixaqiiqati alxaal bixaqiiqati alwaaqic tasawur alwaaqic iyo xukmu lmasla laba kala shay nin soomaali ah oo un diin wuxuun ka garanaya ama wuxuun dhegdhegaystay in la doorto ilaahya sharci dejiya inay gaalnimo tahay oo jaahilka in la arkay ma filhayo dalabada iyo caamada soomaaliyeed sharci dejin allah iskale kala bax kitaabkaa qaba diin ilaahay baa dejiyey nebi maxamed baa na soo gaadhsiiyey baa taagan yihi aan dooro niman sharci noo dejiya oo wax xalaaleeya oo wax xarima oo kan sameeya uu ukaadii ninka soomaaliga ma ogolo laakiin doorashooyin iyo baarlamaan xaqiiqadii hawshadu waxay tahay ma fahansano marka muxuu jaahil ka yahay xaqiiqat alxaal waxaa jira xaqiiqada shayga uu yahay burka dahabka aan ah, ninkaan aqooni wuu tuuri bur dahab haddaad hesho ama dheeman hesho waad iska tuuri ama adhigaad ku halgaado xoolahaad ku roganba ninka laakiin yaqaan hee naftaa kaga bixi oo hayjadba oga dhici oo libaax afkiiba u geli oo asagoo meelaha maraya jinku marahayaaba niman intay miirkulibaan raadinaynaa waashas laguma sheegi yacnii laba qadiyoodba wadaadda iskaga qasan qadiyadaydu waxaa weeye haddii la xasanow jaahil dhaga waaweyn baad ahayd waxay ku saabsan tahay waa mutacalliqatu ma maxay bixaqiiqati alxaal wa cadami tasawur lilxaqiiqa in dadka loogu cudurdaaro cadamu tasawur lixaqiiqati اlamri fi hada اljus'iyana waa min madhabi wa madhabi jamiici اlmuslimiin wاlculamaa amilan u keensanaya muxaadari la odhan jiray atr alfataawa alnizaamiya intaan sidaa u sawiray oon soomaali intaan ku qayliyey iyaa haddana waxaan idhi dadka baarlamaanaadka gelaya in badanoo ka mid ah iyo soomaalidan codaynaysa iyo waxaan kala yaacaya waxaanoo kambeyn ah gaalaysiin mayno xataa wadaaddaha hawsha bannaynaya hadday dhacdaba tagfiirin mayno maxaa jira baan idhi in badanoo ka mida ah ma tasawurahayaan xaqiiqada iyo xaalku wuxuu yahay haddii wix intii loo safsafo loo caddayn lahaa kor bay oga boodi lahaayeen muxaadarada waa loogu laaban karaa waxaa kaloo loogu laaban karaa oon hawshaasi in la kala qaadahayo tasawurka aljahlu bixaqiiqati اlamri iyo aljahlu bixukmi اlmas'ala kitaabkii iscaafku waa kaga hadlay waxaan kaga hadlay atambiihaat alkhuluuطaat baan kaga hadlay waxaan kaga hadlay alkhitaab اlmaftuux oo asaguna laba kun iyo sagaalkii ahaa meelaha mise sideedii waa idinkaasa hawshaas waa hawlaan ogahay wey culamo fara badanoo adduunka maanta dhooban oo qadaayaadka ku aafoobay ama ku dhacay hadii la helo waxaan leenaha ilaa ogaana inay tasawureen hawsha maadaama ay hawshu fidno cusub tahay iyo naasilo cusub oo dhib muslimiinta xadiida ku ah cadamu tasawurkaasa loogu cudurdaari amaa cadamu اljahli bixukmi اlmas'ala in tashriicu ilaahay keligii leeyahay oon addoon iyo aadama sharci dejin karin sharciga ilaahay khilaafsan howlahaasi waxaa waa ka soo hadlay tahay waa waa wax la fahmi kara wey qadiyadda marka xataa risaalada u dambaysa waa waa ku sharxay ila tahay alicaali eh, aali lifaada markaan soo gaabiyo waxaan leenahay ninka u arka jamaacat اlictisaam xukmu اlmasala inaysan ka jaahil ahayn waa mutafaq wadaaduna way ogyihiin anna waan ogahay laakiin xaqiiqatulmasala wa xaqiiqatlamri bay ka jaahil yihiin bayu sheekh umar iyo khayrkii ama inta ku fikra ay sheeganayaan anna waxaan leeyahay labada masalaba way garanayaan jaahiliin kama aha bixaqiiqati eh, almasala xaqiiqati alamri walxaal jaahiliinna kama ahae xukmu lmas'ala wa masala macluum min addiini bidaruura caamiga soomaaliyeed baa garanhaya waa qadiyatu xukmu اlmas'ala xaqiiqat alcamaliya اlintikhaabiya albaarlamaaniyana jamaacat اlictisaam waa mudrikatun laha wayna garanaysaa inay garanna waxaan u keenay nuquul inay garanna ra'iiskeedii baan weydiinnay oo kitaabka u weynaa la qorahayay ninkii ixtiraame ee qaatay qaayaba inuusan gaaloobinna xataa ku dhaqaaqay mar haddii aad xaqiiqadii tasawurteen xukmu اlmas'ala laydinku cudurdaari maayo lannaha waa mas'ala macluum min addiini bidaruura waadna og tihiin oo idinku si khaasaba u garanaysaan oo ku cad manhajkiinna iyo fataawadeen laydin weydiiyey xaqiiqadana waad og tihiin bal ummaddaabaad ku tagfiirin jirteen dowlado dhan baabaad kaga farxalateen dowladdii cabdulaahi yuusuf inayay baad ku tagfiiriseen ma tahay mise maaha in badanoo idinka ka mid oon garanaynana siyaad barrey ku tagfiiriyeen howlaad ka warqabtaan weeye laakiin hadda fidno dambeoo idinku timid ayaa jirta oon ognahay oo mar dhowna inay caddaato laga yaabo wejka afraad waxaa weeye anugu aan leeyahay aan kusoo gaabsanaya anugu waxaan u arkaa nimankaani in ay xaqiiqatu xaqiiqatulamrina ay og yihiin xukmulmas'ala nin walba waa og yahayba wa min ama oo cudurdarna waan tagfiiriyey ninkii marka u arka inay jaahiliin yihiin fii xaqiiqati اlamr ama muta'awiliin yihiin ee u cudurdaar ha u cudurdaaro laakiin aniga iman laazima asaga imana saaro hawl ii taallana aniga ma aha wixii aniga nadarkayga iyo ijtihaadkayga gaaban ee qaasirka ay u gaadhsiiyaan ka diindhigan asagaasaan ku socon ilaa laga cadday inuu khaldan yahayna ka laban maayo adigu maxaad iskugu jawaabi warkaygu waa iska kooban yaha anugu markaan u badnay waxaan noqonhayaa jaahil bixaqiiqati اlamr kaana waa macduur baan isku ogaynhe fii jamiici اlmasaa'il haddii kale oo qodobka labaada hadalkaa uu sheekhu sheegay kuma jira adabkaa loo laabto labadaa jawaab baan ka bixin hadday sheekha anfacdana waa khayr anfic waydaan taaga ilaa wax kale igu qanciyo wixii aanu aaminsanaha sidaasay ahayd masalada konton iyo koobaad baan u guurahayaa sheekhu wuxuu yidhi wuxuu ku dhacay madhabka xasan waxaa weeye cadam اlcuduri fi اlmasaa'il الظaahirati wakadalika الta'wiil saa haddaan muta'awilka iyo jaahilka loo cudur daaraynin fi اlmasaa'il الظaahira oo saa qabtay haddaba waxaad ku dhacday kufri aadan ta'wiil iyo jahli u haysanin weli wadaadku waxaad moodaa inuusan laa yumayiz bayna اljahli bixukmi اlmas'ala wa bayna اljahli he bixaqiiqati اlxaal bixaqiiqati alxaal mahmaadii uu ummadda u sheegayay ahayd libaaxnin aan aqoonin baa lax ka ritana maxay ku dhisan tahay aljahlu bixaqiiqati almri aw alxaal yani maslada waa in la kala fahma muhim jiddan wey sheekhu marka waxaan ilaazimaynin buu ilaasimiyey culaysna iguma hayso qadiyadda marka waxaan kaga jawaabaynaa arrin kooban oo ah idlaaqiibu weli sii wadaa sheekhu ahaa xasaan wuxuu qabaa cadam اlcudri lilmutaأwili wاljaahili fi اlmasaa'il الظaahiraةi اlmacluumaةi min idin bidaruura iطlaaqaasi ma qabo saddex suuraan ka soo reeba waana ka soo hadlay alkhiطaab اlmaftuuxu rasaa'ilka u horreeya waxaa ku qoran bal iga dhegaysta waa laga muraajacayn karaa waxaa ku qoran iطlaaq اlcudri biاljahli wacadam اlcudri bihi khaطأun in la iطlaaqo alcudru biاljahli muطlaqan fi jamiic اlmasaa'il wacadam اlcudri biاljahli fi jamiic اlmasaa'il waa khaطأ wajahlu cinda culamaءi اlmila falaa budda min الnadr cinda ahli اlcilmi fi nawciyaة اlmasأlaة اlmajhuula waxaalaة اljaahil wاlmakaan aw اlmaxal asalkaasa anugu ka duulaa ninka ka niqaasha markaa ha ka niqaasho hawshaa marka waxay u laabanaysaa waa fii asli xukmi wa fiqi اlmas'ala midda labaad waxaan leenahay laa nisaaca bayna almuslimiina fi اlcudri biاljahli lixaqiiqati اlxaal wacadami tasawur lilwaaqic waxaan kaloo anugu qabaa dadka muslimiinta ah masaa'ilkay ku khaldamaan xog la'aanaysan haynin xaqiiqda shayga xukunka masalada way garanhayaan nin baa islaam guursaday walaashii bay noqotay isagoo u caruur dhashay ooy laba carruur ahay soo ogaada inay walaashii tahay ma tagfirinaysaan si wax laydinku sheega ma garanhayo anugu ninkaa maxaad leedihi walaashiibaa wadan kale ku dhalatay oo aabbihii islaam kale u dhashay waadamuu wadanka tegay asagoo shaqaysanhayuba gabadho quruxsan afka u dhuubay way yeeshay wuu mehersaday aroos baa ka dhacay aabbihii iyo qaraabana lamusaam waa hore dhammaadeenba maalan waadan baa la yidhi gabadhu waa walaasha in hebel hebel weeye ninkaan ma tagfiirinaysaan carruurtu ma garacyaa maxay u noqon waayeen gabadhaa inay walaashii tahay xaqiiqatulamri ma haynin xaaladii ninkuu jaahil buu ka laakiin ninka soomaaliga ah walaashii inuu iska daaye islaanay toddoba kala tirta budhi ma isma geyno isma guursanno soo hawsha ma taqaanaan qabaa'il waxaan aqaanaa inuu ka warqabaa afar kuwa kala tirsada ay yihiin maxaarim isku yihiin maxaarim oon la isgeyin ninkan jaahil kama aha xukmu lmas'ala oo in walaashii uusan geyin oy maxaarimtiisi tahay xaggana uusan guursan karin jaahil kama aha laakiin wuxuu jaahil ka yahay waxaan gabadhaa inay walaashii tahay inaad kala fahantaan labadaa masale muhiim jidda wey haddaad kala fahmi weydaanna wareer unbaa socon wadaadku intuu ku wareegaysanna waa inta ayada ah sidaa baan anugu waxaan qabaa fii jamiic ilmasaa'il culmo dhan ay qabaan aljahlu bixaqiiqati alxaal waa cudurdaar mulaq ah cudurdaar mulaq ah weeye kooxdii amilaan keenaya khitaab ulmaftuux tambiihaadki jamiic arasaa'il aan alifay baan ka soo ururin ii waan dareeni kadibna waan soomaaliyeynayaaye kooxdii shariif reer jabuuti markaan ka hadlaya nawaaqidda ay ku dhaceen markaan soo dhammeeyey yaa waxaan idhi haadihi bacdu الnawaaqid alati irtakabata hadihi الطaa'ifa اlbaa'isa wa biاljumlati hadihi طaa'ifa jamacat الriddaة wاlkufru laakina calىa darbayn nimankii reer jabuuti dastuurka qaatay xambaartay ee ku dhaartay howlaha la kacay gaalnima ay ku dhaceen laakiin waa laba noocood laba nooc weeye adarb اlأwal man kaana calىa cilmin bihada dastuur wma yaxtawiihi min alkufr اlbawaax ومع ذلك اختار المشاركة والقسم عليه وأراد اللحاق بالركب فهذا الصنف كفر وارتد عن الإسلام قبل خروجه من داره hawsha way fahanteen bay la tahay waa kooxoo koox idin way ogeyd waxa inuu gaallimaya oo dastuur lagu dhaaran oo ilaahay xaqiisii la qaadanoo la qaayibi oo la sheegan warkaasu ogaa asagoo hawshaa garanaya dastuur wuxuu yahayna yaqaana baarlamaan wuxuu yahayna garanaya wadiifada asaasiga loo doortona fahansan oo warkan ka dheragsan buu u qastay inuu hawshaa ka qayb qaato kuna qancay ninkaa asagoon xamar ka safrinoo nairobi aan ka dhaqaaqin buu gaaloobay baan idhi lianna waa caalim bixaqiiqati alxaali waاlamri lianna almuqarara cinda ahli اlcilmi huwa ana man cazama an yakfura fi اlmustaqbali kafara fi اlxaal culammadu waxay leeyihiin ninkii go'aansadaa in ramadaanku maalinku dhammaado u gaaloobo maantuu gaal yahay xataa diinta islaamka laba afartan sanad kusoo jirtay saadi loo ciido bal nimankaani kiristankai madaxa kuusan ka wardon ramadaanoo maanta muxuu ahaaye eh, toban ah baa diinta ka baxaysa waad gaalowday warka waa in la fahmo waxaa kuu soo hadhay qolyo kale wadarbu ثaani baan idhi man lam yakun calىa cilmin bidalika fashaaraka وxلف على ذلكa بجهل ay بجهل بحقيقة الحال wy يكفر baعda علمihi ninkan mxuu gaaloobhaya baعda علمihi بma xلف عaليهi وma يحتوي hada دستور طاaغuuتي إذا in la kala qaadaa xukم المسألة iyo xaalaة الأمri أو xaقيiقaة الأمri waa min أصuuلi ومذهبi laakiin khusuumtaydu laakinahum laa yacdiluun culays uguma hayso waxaa yimid ninka muciinka ah ee murashax ee baarlamaanka habaynhaya taageeraya diyaaradda saarahaya dhaqaalaha bixinhaya ee wax iskugu hagaajinaya waxaan ka idhi ama almuciinu lilmurashaxi ninka taageeraya fain kaana calaa cilmin ninkii taageeraya kooxdii soomaaliyeed fain kaana calaa cilmin bima yaxlifu calayhi murashaxuhu wa saacadahu calaa dalika fahuwa aydan kaafirun hadduusan ogeyna waa fasaxan yaho ha loo laabto kitaabka asaga akhdal maftuux haddaan usoo laabto eh, qolihii eh, muxuu ahaayey soomaali galbeed mar baan ka hadli doonaaye maantayna noqon insha allahu tacaala eh. markii aanay waxaad ku dhacdeen gaalnimo weyn gaalaad oon xukumkoodii ka hadlay maxaan idhi wa ana saa'ixu اlmunjiya min alfadaa'ix اlmukhsiya waxaan idhi walyaclam اljamiicu ana hada اlxukma yashmalu اlmuwaqiciina lihadi اlاtifaaqiya wاlmuؤayidiina laha bacda اlcilmi bxaqiiqati اmri bxaqiiqati اlamri xukman waxaala xukman waxaalan xukman lilmas'alo etoobiya iyo waddan gaale ay ku soo koreenoo jaahilka iyo mutaawilka fii tilka albilaad wuxuu ku jiraa man nasha'a fii daari kufrin wax badanna garan maayaan in badan ayaga ka mid a bacda alamri bacda alcilmi bixaqiiqati اlamri xukman waxaalan xaaladuna dastuurkan ay qaateen iyo itifaaqyada waxay xambaarsanta ay fahmaan idan xukman waa fiqu اlmas'ala xaalana waa maxay waa fiqu اlwaaqic waxaan ku idhi wakadalika almufti biha wاlraadi addaacim aw اlmasruur bihi biاlqayd الsaabiq qayd saabiq waa maxay xukman waxaala kadib baa waxaan raacay xuyur muxuu ahaaye gadaal xooraho waxaan idhi wadaadaba waxay sheegahayaan nimanka reer soomaali galbeed inay culummo yihiin wa ahlu makata adra bishacaabiha haddayba niman culum wax garanaya yihiin oo horaan xaaladan ay ka warqabeen xukunku misa ay garanhayaan fa in kaana alamru kamaa zacama falaa cibrata biqayd اlcilmi wاlmacrifaan idhi warkaa waad fahanteen bay ila tahay anasaaix lmujaha loogu laabto tii u dambaysay ee alishaaraat watanbiihaat maxaa ku yimid nafs alqadiyaa ku timid waxaan kala qaaday kooxdii shariif iyo reer jabuuti iyo nimankii reer wadaad baa sidoo kale wuxuu yidhi idiraab baa jiroo jahliga dadku aad ugu cudurdaartaa meel loogu cudurdaari maysa laftirkii wuxuu ku wareeray siduu sheekh maxamedna ogu eh, rafaaday iyo wuxuusan kala qaadin aljahlu bixukmi اlmas'ala iyo waاljahlu bixaqiiqati اlamr wاlxaal hadalkaasi dheer wuxuu ahaa alaslu cadam اlcudri biاljahli fi اlmasaa'il الظaahiraةi اlmacluumaةi min addiini bالdaruura ila an yakuuna xadiiثa cahdin bاlislam aw nashaأ بباadية بعيiدة عن الإسلام أو بدار كفر وكون المكلف نشأ في دار إسلام مdينة العلم وفي غيرها مdينة الجهل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل فلما كانت طائفة الشريف متمكنة من العلم اعتبرتها طائفة ردة مع أني في أوائل الأمر لم أحكم على كل فرد منها بالكفر نظرا للقاعدة السابقة في إسعاف السائل بأجوبة المسائل ولم أشترط بالنسبة لها إلا معرفة ما في الدستور وهو بين قوسين علم الواقع وكونهم في دار إسلام مناط لتمكن من العلم حكما أو حقيقة وأما الجهبة الإسلامية والطوائف الكينية المشاركة في تشريع القوانين الطواغيتية وتسويق الدساتير الوضعية فالتكفير لها فتكفيري لبعض الأعيان راجع لتحقق المناط في نظري وأما من لم أحكم عليه تعيينا فلعدم العلم بحاله مع كونه في دار كفر التي هي مظنة الجهل ولهذا قيدت الحكم على الجبهة بوجود العلمين وليعلم الجميع أن هذا الحكم يشمل الموقع موقعين لهذه الاتفاقية والمؤيدين لها بعد العلم بحقيقة الأمر حكما وحالا فقه المسألة وفقه الواقع وكذلك المفتي إذن هوشا أيضا أوداد هري كل عضي شيخنا وكل عضي إن لك لقاضو إن هذه المسألة كجاهل نقطة حكم كيدي وكادي إن النجاسة كجاهل نقطة إيو وحن إنه كادي هنا كجاهل نقطة inaad ka jaahil noqoto walaasha inaadan geynoon meer kuu qabanaynin iyo inaad ka jaahil noqoto gabadhan aad xodxodan ama aad shukaansa inay walaashaa tahay maalin dhow baa yar ii sheegahayay waa wax rag loo sheega maba ehe bahle ee facebook oo dhib badan ayaa gabadh yurub joogtay ee nin meelahan jooga iska barteen waan la wada xidhiiri jiray gabadhi walaashii buu shukaansanhaya magac kale u sheegatay hebel hebel baa la yidhahdaa asna hebel hebel baa la yidhahdaa si uun muddo loo wada soco laisu shukaansanhayay waa lasfahmay markaasa waxaa la ballamay hal saac daqiiqa in lays arkaan raa weji wa laysma arag jidhkii qaybo badan baa laystusay baa la hadda sheegi maaye waa la is arkay nin walba wuxuu ahaa islaamtu waxay tahay ninku wuxuu yahay waa la isbartay laakiin weli waxaa isu dhiman inay labada weji is arkaan oo ma quruxsanta islaamtu iyadoo inta kale ka quruxsan bay wejiga balaaya ka noqon kartahay aduguna ado inta kale ka quruxsan baad wejiga hawlo kale ka keeni kartaa haddii marka hawlo kale ay soo baxaan ila guurkii iyo shukaansigii waa laga noqon soo maaha marka nin hal maraan is aragnaa la yidhi hal mar khadka la soo wada galo bijarkan u wada dhaco kaamera iyo haw nin walba markaa ku dhacdo ilaahay amarkii gabadhii wejigeedii baa soo hormaray waaba walaashii wuxuu laba sana daba socday balaayo ku akhrinhayay ee uu ka farxashay walaashii bay noqotay ninkan walaashii waxaa miyuu ku dayla hadduu garanhayo waxaan inay walaashii tahay ninkii hadda inuu xanuunsan yaho waali miyirkiisa uu dhiman yahay hadda lai sheegay dhallinyarada ah ee soomaaliyeed inuu hadda uusan dhammayn baa lai sheegay naxdintuu naxay keliya waa isbedelay laba kala baab weeye fitnadan dasaatiirta iyo qawaaniinta iyo tashriicaadkan iyo bakhtigaani ummadda islaamka dakhiil buu ku yahay xadiid buu ku yahay waa fidno iyo mixno cusub muslimiintu badankood laakiin xukmu اlmas'ala inuu xaq ilaahay khaasa yahay shiki kama qabaan badankood wayna garanayaan ilaa naadiran laakiin xaqiiqada shaygaani inay fahmaan waa adag tahay in badanoo ka mid ah. caalim iyo culummada ninkaan ogaano inuusan tasawurin xaqiiqata alamri waan u cudurdaaraynaa meesha aanan cidna ugu cudurdaaraynin ilaa alxaalaat aalaat aan soo sheegnayba mooyaan waxaa weeye xukma almas'ala labada baab haddaadan kala fahmin nin madhabkiisu uu socdo oo saxan yahay inbaad maanta wa ku hay baa tahay waxbaa isdaba waxbaa tanaaquday iyo waanu wareeri qadiyadaasi intaasaan kaga tegi lahaa gabagabadu waxaa weeye labadaa masale waa in la kala qaado anigu marka xaqiiqat alamr iyo xukm almasala laba kala baab weeye jahliga fi lmasaa'il اdaahira iyo ta'wiilkuna dadkii khaaska ahay saddexdaa ama wixii kale isku meel baan marinaya waxaan ugu gudbahayaa mas'alo konton iyo labaad tanaa kabasi daranoo waxaa weeye sheekhu sii tillaabsaday sheekhu wuxuu ka hadlay cajalkii sagaaشhan iyo شhanaad ee kitaabka muwaطaأu maalik shalay baana qadiyadaasi soo tilmaamay laakiin faahfaahinteedu waxaa weeye wuxuu yidhi xasaan wuxuu qabaa ama yidhi ama cajalkaa ku sheegay wadaadka ku nool waddan gaalo oon wax cudurdaar sharci ama daruur aan u haysanin ila tafsiiqiyo waa faasiq baa tahay la yidhaahdo ama gaal baa tahay la yidhaahdo waa maxalu baxinoo culumaa qaba bacd almakaariba iyo bacd aima dacwa najdiya u tiiriyey kadib sheekhu wuxuu intaa hadduu ku gaabsan lahaa way fiicnaan lahayd kadib wuxuu yidhi hadday xasaanow culummada waddangaala ku hoos nool ay gaala yihiin ama fusaaq yihiin xukumka aduu ku laasimahayaa haddaysa hawshu ahayn alkaylu bimikyaalayn waa hadalkii sheekha wuxuu yidhi su-aal laazimaa soo baxaysa oo ah adugu ma gaal baa tahay mise faasiq baa tahay wuxuu yidhi mise waxaa kugu dhacay asaabaka cadamu tasawur lilmas'ala wuxuu yidhi su-aashan baa tahay mise faasiq baa tahay waa su-aal yaxtaaj jawaab intaa waxaad ku dartaa buu ihi xukuumaadka caalamka wadaadku xasaana wuu takfiiriyaa haddaba xasiiladu iyo natiijadu waxay noqonaysaa culimada adduunka jooga oo dhan ee wadan gaala ku hoos nool ama xukuumaadka kufri ku hoos nool ama waa gaalo ama waa fasaqo haday culummadu yihiin wadan gaala hoos jooga ilaa aakhirihi waa jeebka sheekha wey sheekh maxamed baa iskale xasan shuqurkuma laha cajalkina wuu yaala loo laabto la soo dhegaysto howluu sheekhu wata weeye asagana la yimid cajalkaasi anigu waxaan ku sheegay waa la dhagaysan karaaye waxaan ku sheegay in culammada muslimiinta qaybo ka mid a ah ay qabaan ruuxii ama caalim ha noqda ama khayrkiiba ha noqda ee waddan gaalo ku hoosnoo daaro kufrin wa xarbin weliba mararka qaarkood baan ka hadlaya ee ku hoosnool ee wax daruuro sharciga aysan u geynin meesha inuu ku hoos noolaado ee ka hijroon waaya inuu kaafir yahay maca qudrati cala hijra waad garanaysaa hadde inuu kaafir yahay ama faasiq yahay wadaaddaa qabaan haddaba haday sidaa tahay wadaadihiina yurub iyo galbeed iyo wadaadaheenna yurub iyo galbeed daatano ee aniga iyo xerta fadhiyaba ay dhici karta in la soo geliyo saasay ugu jirtaa xertii la fadhiday anigu baa isku daraynaa sheekh wuxuu ka dhigay inaan iska saarahayo kadibna ictisaam iyo sheekh maxamed ragalbaan aan ku duulahay taasi cadaalad ma ah xukun ku hadduu xukunku ilaasim waabaan isku dara iskamaba saarinba marka lagagama baahan inaad anigu soo dartay anaa hortaa isku daray hadduu ilaasimhayo weeye sheekhu qaabku u dhigay waa qaab uun aad mooddo inuu caamadii iyo dhegaystayaasha hor fadhiya uu kaga qosla ama uu ku qancinhayo laakiin hadday daacadnimo jirto bikhusuusi hadii lmas'ala sidaa muusan yeelan wadaadku hadalkaan idhibu soo gorin laa wixii kala quman buu sheegan ama macnihiisiba ku gaabsan lahaa xataa duafaadi keeni waayo macnihii waxaan ku wuri war nimankan eh, halgamahayo idinkuna culummada warkooda qaato wixii wanaag idin sheega qaata xawaaraha dheeraytana daaya niman xer ahoo meesha fadhiyaoo laba iyo saddexba ahaa baa ayagu degdegahayo wadaadahay ku duulahayay ayagana waxaa la waad dheeraynaysaan idinku hebel iyo hebel waad wadaadaha la aayaro wadaadow idinkuna soo reebto mujaahidiinta weerarka badan ka iyo xadgudubka iyo duridda waa caruurtiinnii waa dalabadiinnii waa xertiinnii waa midhahaad soo saarteen waa wixii afartan sano iyo konton sano loo soo halgamayey fartaadoo xumaatay firdhis kaagama hadhee war la isku tiiganin hadday isku tiigasho gaadho waxaan idhi mujaahidiintu keligood ceeb ma lehee idinkuma idinkumaha ninka idiin baahda ceeb buu inoo dondooni kara oo maxaa ka mida wadaaddaa waxay qabaan hee wadaadkii wadankaa la iska horaamsanhaya asagoo aan cudurdaar sharciga lahayn awoodana inuu hijroodo ama waa faasan ama waa muxuu ahay waa eh, kaafir wadaaddaha qaba anaa qaba ma dhihin wadaaddow faasiqiin baa tihin ma dhihin kaafiriin baa tihin hoostaad ka xariqantihiinna ma dhihin anugu bannaankan ka jooga idinkunbaa gaalo ana ma dhihin anugu cadli baana fiican idinkaa faasiqiina ma dhihin hawlahan sheekhu isku rafaadinayo wax meesha ku jira ama xasaan ka hadla ama uu keenay ma aha masalada waxaan u keenay in soomaali waxay tidhaahdaa cirid la qodqodahee mee cad lagama waayo ninka soomaali af muxuu quruxsane af madoowe ee afgashaantiilaha ah afkiisa meel cad laga waayi maayo ma tamise ma aha waa nimaan ceeb lahayn ma jiree haddii loo doondoono niman yahu soo reebtoo gaabsada oo yaan la kala boodin nimankanna yaan mujaahidiintana intii la eedeeyo oo la wado oo lagu xadgudbo waaga dambe intay fogaadaan yaysan colaad idiin qaadin oo kadib aan la waayin wax u naseexy wax u sheega war nimankan xadhigooda ha sii daynina sheekhaan in badan kala hadlay waxaan xusuustaa sheekh maxamed oo intaan istaagarhka aan qabtay aniga xasana oo sheekh maxamed qaasin asna intuu soo istaagarhka ila qabta oon leenahay hal sana noo kaadiyo weerarka nimankan ka ayar ah waxbaa kala bixi doona hawshu way kala miirmi doontaa war nimankan adi iyo in lamid a ah hadda u dambaysay wadaadihii kale way kale irdhoobeene xadhigooda ha sii dayna sheekh maxamedow dagaalkan baane manaabirtana wax badan tari mahaye munaafiqiin iyo gaala ka faa'iidaysan iyo niman fadhi ku dira ayagana anfici mahayo aduguna dhib buu kuu geysan iska daa guriga sheekh maxamuud maalinka lagu maxkamadaynayey een ka soo kala dareeray albaabka isagoo taagan mangarka garhka qabtay sheekh maxamud qaasina la weydiiyo wanaag bay ahayd asagana waan u danaynayey wadaadahana waa u danaynaya diintana waa u danaynaya hadday culummadu iyo mujaahidintu kala go'aan oy kala dhintaan reer dhumay un soo ma ah hawshaasi waa hawl adag laakiin baab kala muuqdayo anugu haddee urur sidiisuba laga mid noqdo sagaashan iyo saddexdaa igu dambaysa mashaariicda marka ururada aad uma fahmo hawlahan xarakaadka iyo waxyaabaha isku xidhan iyo jalaasaadkan hoose iyo badahan la wareejiyo aad bay yaan ogu liitaa marka hawlo kalaa mindhaa jiray oo la qunsanay on aanan fahamsanayn si kasta waa yeelay waxaan oga jeedaa qadiyaddu waxaa weeye anugu intaasaan ku gaabsaday waxaa la i weydiin karaa ninka wax i weydiin wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo hadalkaasi culumaa sidaa qabto oo takfiir iyo tafsiir qabto weligaana maana maqale xaggee ku yaallaa marjice loogu laabta la weydiin karaa matamisan ma aha laakiin in la yidhahdo culimmada haddaad mxuu ahaaye hadday culummadu gaala yihiin xukuumaadka ku hoos nool ama faasiqiin yihiin xukunka ku laasimahayaa haddaysan qadiidoan alkaylbi mikyaalay su-aal laasimaa jirta ma gaal baa tahay mise faasiq baa tahay ma cadamu tawasur baa kugu dhacay lilmas'ala su-aal kaaga baahan jawaab weeye alaabtan iyo dagaalkan iyo howlahan waa qitaalun biduuni muctarak waa dagaal aan rigrigo lagu dagaalama loo haysanin sheekhu keligii baa meesha ku dagaalamahaya maxaa yeelay anugu ma dhihin mana qabo bikufri wa tafsiiqi اlculamaaءi اlmuqiimiina bidaari kufrin xataa cudurdaar haddaysan lahayn inay gaal yihiin ma qabo soo kutub kuma qorin xataa haddaysan cudurdaar lahayn oy edabdarro u hoos joogaan macsiye unbay markay u badan tahay gaadhiga gaalnimo ma qabo waa markay u badan tahay way la socdo hawshaas marka waa musaayada min ashaykh wixii ku xambaarina garan maayo inaan mujaradu iqaama fii daari kufrin caaliman aw caamatan aanan ku tagfirina waa la ogyahay waana mashhuur fi duruus اlmasmuuca wاlmaqru'a masladan baan ishaaray qodobka labaad haddii xukunkaa la wadagelhayo anugu iskama saarin macalardadii baanan ka saarine waa lagu wada jiraay maxaa gooni laygu cayrsan wuu ku laazim waad ku jirtaa maxaa laiskugu lugoyn marka sheikhu alzamani maa laa yaxtaaju ilaa ilzaamihi bi alkaylu bilmigyaalayna meeshu maba taallaba laba anugu ma yeeline raggaan iskaga mid dhigay ardadaan isku daray inay wadaaddo qabaan baana sheegay cabsi inaad cabsataan baanan doonahayo wax soo reebataan ood ku joogsataan sheekhuna wuu dareemo maalinka wuxuu yidhi hadalka waxaad uga jeeday low akhdara weeye waa baasid nimanka yararkaad u baastay kaasaad ka dhaqaaqday inay soo laagaan ay nagu qaraxdaad doonaysa wuu qirhaya anu inaanan qabin hawsha laakiin wuxuu leeyahay waagaasu dhaamay hadda buu laakiin ka daray waagaa fadhiga guriga sheekh maxamuud ayuu dhaamay laakiin hadda muxaadaradu hawl aan jirin mid hawlihii hore iloobaa laga yaabaa buu sheekhu keenay su-aasha uu sheekhu yidhi waa laazim hal anta kaafinu aw faasiqun su-aalun yaxtaaju ilaa jawaab waa su-aal saaqida laysa bilaazimin walaysa huwa bixaajatin ila aljawaab aniga jawaab igama baahno waxaa ku filan sheekhu madhabka inuu sugo horta markaad ninka aad la doodayso waa in horta waxa inuu qabo sug abit ilmadhab inuu madhab xasaan yaho xasaan sidaa qaba aragtidaa qabo horta sug kadib ka niqaasha igu eedo ummaddan iga horkeen somaaliya ugu kiciy haddayba kacsan yidhi qodobka afraadeen u gudbay waxaa weeye isla ku saabsan hadalka sheekha am asaabaka cadamu tasawur lilmas'ala lam yusibni cadamu tasawurin bal udriku ma aquuluhu tamaaman xukman waxaalan waxaan leeya waan dareemayaa dantan kalahana waa kuu sheega waadna ogtihiin laakiin hawlo kalaa iska jira sheekh xasiladu waxay noqotay ka dhalanhaya madhabka xasaan ana jamiica alculamaai fii jamiici اdunya kufana aw fasaqa ragga ninkii u weynaa hadduu halkaa taagan yahaa dee waxaan samaynaba garan mayne almuhim waa natiija baaطila anigana iska badaaya xataa wadaadaha qaba almuqiim fii daari kufrin wa daari xarbin alqaadir cala alhijra en ka hijroonin ama waa faasiq ama waa kaafir wadaaddaha qaba xataa xukunkaa laazimi maayo muxuusan u laazimaynin wadaaddaha waxay kala qaadayaan hee alqaadir cala alhijra wa hayr alqaadir ninkii hijroon karay ninka bay kala qaadahayaan waxay ka hadlahayaan ninku mahjar ma helahaya waxaa laga yaabaa inaad hijroon kartood awood aad ku dhaqaaqda iyo safar aad awooddo laakiin meel kaleoo tagtaba ma lahaba wadan kaleoo kan dhaama maba jiraas aggeed aadi in mahjar la helo aad qaxdooda carabtay xaggeed tegi laabudda min qudrati cala alhijra wa laabudda min wujuudi mahjar meel loo hajiro waa in la marka adduunyada wadaadaha joogo dhan ama fasaqa ama gaalo ah waa ataa xataa nimanka qabisan laazimaynin xasiila iyo natiijana u noqon mayso idan waxay cudur daarahayaan alcaajiz an can alhijra wa caadimaal mahjar iyo ninka mahjar aan helaynin intoo dhan bay u waxay u cudurdaarayaan mas'alada ninkaan ogeyn ila ijmaaca masalada ku imanaya waa ijmaac waxaa weeyaan danni ah oo min masaa'il alkhaasa lagu tiriyaa marka xataa jaahilka way cudurdaarayaan qaabka in loo idlaaqo kolley sheekhu dan unbu ama wuu ku gaadho ama ma gaadhin walcilmu cind allah tahwiilka marka sheekhu hawsha bumbuminaya iyo hawshan isku dhibahayo meesha ma taal masalada ku saabsan qodob ku saabsan inuusan sheekhu helin hawshaa wax qaba ama uusan arag waa hawl un keenaysa inuusan sheekhu masalada baadhitaan ku samayna ama uusan dabagelin xataa maalinkii fadhiga sheekh maxamuud gurigiisa inaan u tilmaamaan moodayay inuu ayr un baadho soo ogaadaa ku filay tafsiiq hebel hebel baa qaba ma dhihin takfiirkana hebel hebel baa qaba ma dhihin ee culamaa qabto maqaaribe iyo bacdu ahlilcilmi iyo bacdu culamaa reer sacuud baa dacwa aminajdi xataa ma dhihin culamo inay takfiir qabaan qaybna tafsiiq qabaanna hadda iga dhagayso alimaamka la yidhaahdo alimaam alfaqiih xasan ibnu saalix ibnu xay qarnigii labaad nin dhintay wey sufyaan athawri bay aqraan yihiin xataa maalig iyo awsac wuu ka weya wuxuu leeyahay hadalkiisaan idiin daree dhegaysta man aqaama fii ardi alcaduwi wain intaxala alislaama wahuwa yaqdiru cala altaxawuli ila lmuslimiina faaxkaamuhu axkaamu lmushrikiin waida aslama alxarbiyu uma aqaama bibilaadihim wahuwa yaqdiru cala alkhuruuji falaysa bimuslimin yuxkamu fiihi bima yuxkamu bihi ahlu lxarbi fii maalihi wa nafsihi وإذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بترك دار الإسلام مختصر اختلاف العلماء للطحاوي مجلد كصدحات بقول عفوا أفر بقول تضباطا يتضب رقم كمسألة كون لح بقول صدني كو ابن حزب أصنا سيدا سيكون أورنها يا محلي سمجل لبي طبنات صفحة بقول لباطن يستدعي بقول لباطن تضب قد يضى سوى علماء ذي قبي تكفيرين تضد كاسي waa madhabu jumhuuri man yara ana alhijrata waajibatun min daari اlkufri cala alqadir hayr اlmutamakin min haar diini culama waxay qabaan wadanka gaalada waa in laga hijrado waa waajib yuu waajib ku yahay wuxuu waajib ku yahay ninkaan diintiisa muujisan karin xagganna hijroon kara haddaad hijroon karto diintaadina aadan muujisan karin inaad hijrotaa waajib ah adoo hijroon kara diintana aan muujisan karinna haddaad hijroon weydo maxaa tahay faasiq aatima caasi taagan yihiin ragga sidaa qaba waxaa ka mid a ah a'immada waaweyn alimaam alawsaaci imaam ahli shaam abulxasan alkarkhi baa ka mid a ah, maalik ibnu anas imaam darhijra ka mid a ah, ibnu xabiib baa ciladuna waxay ka dhigeen jarayaanu axkaami alkufri cala almuslim faahfaahintan mas'alada waxaa lagu laaban karaa sharxu talqiin liabi cabdillahi almaasiri mujalladka lixaad almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim mujaladka afraad asna almataajir fi bayaani axkaami man halaba calaa watanihi nasara walam yuhaajir imaam alcabaas alwanshariisi baa lagu laaban karaa qadiyadaasi waa qadiya iska dhibir culummada tafsiiq bay qabaan culummada takfiir bay qabaan aima dacwa najdiya ka mid ah ninka wadan gaalo isagoo ku hijroon kara aan hijroonin xaggana aan ahayn mudhir lidiinihi inuu aaiimiyo caasiyo faasiq yahay culamadu ay kamid qabaan kitaabtooda haddaad furtaad ugu keeni kartaa durasamiyaad kelaysaa marka qadiyadda qadiyad iska dhabyar weeye intaas sheekhu inuu iga dalbaa ku roonayd laakiin howlahan kale oo dhan waa howla xagga sheekha ka yimid anaanay khusaynin weeye masalada konton iyo saddexaad baan u wareegahayaa sheekhu wuxuu yidhi madhabka xasaan ee tusahaya hadii waxyaabuhu sheekhu sheegay oo dhan aan ka jawaabo ama aan soo dumiyo xukumku wadaadku iga qaatay in meel la saaro u baahanaya ile xukumka cilo iyo asbaab lagu dhisaa asbaabtii cilladii haddaan dumino oon xabaallo oon eh, meel saarro xukumka wadaadku qaatay ee ahaa qolyahan saa la yeelo oo saa hala yeelo oo saa la yeelo wuxuu noqonayaa xukum aan ku dhisnayn calaa hayri eh, calaa asaas ku dhisnayn buu noqonaya oo iskaga dhisan uun hawlo kale oo laga yaaba inaan tilmaamo sheekhu wuxuu hi xasan wuxuu qabaa xukaamta muslimiinta oo dhan in la takfiiriyo bila kadibna wuxuu ka dhaliyey oo hawshaa uu ka ratibay buu in qabaa'il badan uu takfiiriyey oo soomaaliyeed markuu ka hadlaayey takfiirintii jabha mutaxida taqriiban somaali galbeed fi nasaix almunjiya qadiyaddaani in badan baa la celceliyaa waxaana loo keenaa in soomaali laygu diro ama layga soomaalina hadduu ilaahay igu diro way igu dirmi hadduusan rabbiga igu dirinna igu dirmi mayso laakiin walba waxaa ku aadan wixii munaasab ah ee macquula ee xaqiiqa jirta inuu soo tabiya wanaagsan waxaan aniga laygu eedaynna culummada qabta in lagu eedayaa ka sii wanaagsan arrintaa marka jawaabkeedu qabaa'il soomaaliyeed oo inay soomaali yihiin ama qabiil fulaan yihiin aan ku takfiri la soo heli maayo waana iftiraya been weeye ninkii ii tiiriya ninkii ii tiiriya been buu ii tiiri laakiin in aan ku takfirin gaal buu u hiliyo muslim ooga hiliyey waa la heli ninaan ku takfiriye naaqid kaloo ku dhacay waa la heli ha laga doodo laakiin ree hebel buu takfiiriyey hoosta ka xariir muxuu u takfiiriyey inay ree hebel yihiin ama soomaaliyihiinba lama soo helaayo hawshaasi uu wadaadku eh, ka hadlay waxaa laga yaabaa in uu u jeedo marar badan baa waxaan soo celeliyay markaan weerarhay jabhaddii soomaali galbeed kooxdii ibraahim markaan ka hadlaayay baanay nimanka ogaadeen waxay sameeyeen ama nimanka absame absamahaas ama ogaadeenkaasaan eedahayaaban u malay oo mar ba ogaadeen inay absamo sheegtay hee reerkii absamay ogaadeen baa takfiirisay baa meesha lasoo dhigahaya waxaana la ogyahay hadalkuna ku caddeeyay inaan koox yaroo urur ah oo toddobiyo toban sano ummadda kala gaabinhayay waxay ummadda ku kala gaabsheenna ayagu ku dhacay aan ka hadlay waa la ogyahay suubanu wuxuu dhi allahuma calayka biquraysh qurayshtus asaga kuma jiro nabigu qurayshtu habaarahayo waa qurayshte ma qurayshta muhaajiriinta ma asaga dadka dadka lama wareeriyo wadada waxaad tidhaahdaa ururkaygii baa la taabtay ninkii ka hadlana geed baan la fuulahaya warka halla caddaysto laakiin reebel baa la taabtay iyo howlahaas yaa laisku lugoyn yaan laisku lugoyn hawsha ayada ah marka qadiyaddan markaan ka soo hadla waxaan ku soo gaabay dhowr qodob qodobka koobaad culammada muslimiintu dhaqan waxay u lahaayeen in badanna dhicji soona jirtay haddana jirta in ay ka hadlaan andimada iyo maamulada fasaadkooda diin diindaradooda alimaam najmudiin tarsuusi alxanafi oo culimmada qarniga toddobaad iyo qarniga sideedaad ahaa wuxuu leeyahay walaysa yuujadu fi dunya alaan fima balagana imaam caadil buu kitaab buu qoraya siyaasadda ka hadlaayo qiimo badan markaasuu i khilaafadii reer cumaaniya awaa'ilkeeda hore buu la caasiray culimadeen ahaa wuxuu leeyahy adduunka saan ka warqabno ama na soo gaadhay hal imaam hal madaxweyne oo caadila fajaro way kulligood buui kulligood waa fajaro muxuu tafsiiqinhayaa jamiica a'imat اlmuslimiin fasaquu ku xukumay waaqic u muuqday buu ka hadlay wadaadku waaqic u muuqday oo qiimeeyey buu ka hadlay alimaam shahaabuddiin alqaraafi wuxuu leeyahay qudaadda culummada xukumee maxkamadaha fadhiya samankan aan joognabu iyo makhraatiyaasha xataa makhraati furiga ka makhraati kaca wixii laisku haysto wulaadooda madaxweynayaasha umarada ninkay aamina xataa umanadooda wax loo dhiiba lagu aamino kulligoodba hadday xilligii hore salafka joogi lahaayeen inay fasaqayeen iska daayeen in xil loo dhiibaa lagu faasiqoobaya xil in loo dhiibo xil qabtaan baa faasiq lagu noqon lahaa wadaadkan maxuu ka hadlay dowladdii iyo wuxuu dhan buu ka hadlay ninka loo yaqaan alimaam abubakar araazi kitaabkiisa sharx mukhtasar axaawi wuxuu leeyahay bilaadda muslimiinta badankood cafan cafan bilaadda muslimiinta in badanoo ka mid ah, wuxuu idhi waa diyaaru kufrin waxarbin weeye waxayna la mid yihiin wadanka ay qaraamintadai baainadu xukunto laakiin halkan ku sheegi maayo korba oga baxay wuxuu ka soo hadlay nimankii reer bani cumayd ee shayaadiintan ka soo hadallay inay gaala yihiin ayagu waddankay xukumaanna uu daaru kufri yahay wuxuu hi ayaga waxaa la mida ah. bilaad badanoo muslimiintu xukumaan ay joogaan baa la mida ah. mimaa laa nuxibu dikrahu fii huna buur hadduu sheego haddi waa lala kici saga sheegi kara laakiin wuxuu ihi qaraamid iyo baxrayniyiin qaraamid iyo baatiniya basa ma aheen bilaad badan baa la mida buuri idan wadaadkii waxaa tidhahdaa wuxuu tagfiiriyey xukuumaadkii alimaam ninka waa qarniga afraad hijrada saddex boqol iyo toddobaatankii buu geeriyooday saaxib axkaami lquran waad garanaysaan bay la tahay waa imaam alxnaaf bilaa munaasic xilligiisii imaam xaafid oo faqiihu layaa alimaam ibnu jubayr alandalusi almu'arikh ad garanaysaan yaa andalus ka yimid wuxuu maray bilaadi mashriq shaam masar ciraaq ilaa wuxuu socday maka xijaaj dhulko dhan bu isu maray nin mu'arikhu ahaa markaasuu wuxuu la yaabay waxa ka jira bariga muslimiinta markaasuu wuxuu ihi wa axaqu bilaad illaahi an yuطahiraha الsayfu ويغسل أرجاسها وأدناسها بالدماء المصفوكة في سبيل الله هذه البلاد الحجازية dhiig in lagu daadiyo meesha maanta ugu mudan waa maka iyo madiina buuri xaramaynka iyo xijaaj dadka jooga ee ka taliya seef dar ilaahay loo qaada in lagu laayo dhiigooda qulqulo haraaciya sida webiga socdaa fiican buuri maxaa jira ma iska maagay makiya madiino wuxuu yidhi limaa hum calayhi min xalli cura alislaami واstixlaali amwaali اlxaaji wa dimaa'ihim bu lan raafidiya baktiya baa haystay xilliga ayada ah hadal dheer kadib wuxuu yidhi walyataxaqaq اlmutaxaqiqu wayactaqid aلصaxiixu الاctiqaada أnnahu laa islaama ila bibilaad اlmaqrib buuri war ha la hubsado buui oo weliba ninkii fayow si fiican u ictiqaadiyo islaam wuxuu injiraa meeshaan ka imid buui andalus maqhrib ama dhulkan aan soo galay dhul islaamba ma aha sharx dheer buu ka bixiyey hawshaasi waa sii waday rixlat ibnu jubayr andalusi baa leeyahay halla akhri waa matbuuco dhibkiinu waxaa weye waxna fiirin maysaa inaad uun mm, dad iska lalaadaysaana dayn maysaa sheekh muqbil ba asagu hadda soo wadaadkeenni salafiga ma ah wuxuu leeyahay ina xukaama almuslimiina alyowm kulligood asbaxuu mila nuwaab waxay noqdeen buudhi gubernatoorayaal naa'ibiin xubno baarlamaan iyo u yihiin maraykan iyo ree yurub wa mila almuxaafidiin wa fiihi mas akbar minhu waxaana jooga ayaga ka weyn waa xubin baarlamaan waa gubernatore waa barasaab waa guddoomiye degme ninka weynu maamulaa jira waa maraykan iyo ree yurub ka hadlaya sheikhu wuxuu yidhi washirku fii hada alazmaani fii hadi alayaami yatatawaru midla majlis اlamni faina xukaama almuslimiin yataxaakamuuna ilayh wataxaakumu ilayhi shirkun wa kufrun aayadihii badan buu sii daayay wuxuu ihi wayanbagii an yucrafa ana xukaama almuslimiin asbaxuu laa yahtamuuna bishu'uni اlmuslimiin waasbaxuu adnaaman liamrica waliruusiya hawshaasuu ka hadlay in badan buu waday tii noogu roonayd ee lalahawayo roontay buu idhi qaala bacdu ikhwaaninina ina asacuudiyata waxay ku haystaan dhallinyaradu markaasi ciidamihii ay keentay nntnk ee ku baabaysay ciraaq ee gaalada u badnaa iyo keyrkoodba ay ku jireen waxaan idhi qulna waxaan ugu jawaabna ardaygaas hiya camiilatun min qabli an tastawrida haaulaai weligeed bajaajuus bay ahayd intaysan xataa keensanin maraykan iyo reer yurub iyo gaalo kala geenin horaan bajaajuusad bay amerika u ahayd hawl badan buu hawshaa ka hadlay wuxuu yidhi markaasi waidaa dakarna asacuudiyata fanacni fahdan waman salaka maslakahu addaayica almaayic walowla ana allaha subxaanahu wa tacala xama diina bimajmuucatin min ashabaab wamajmuucatin kabiiratin min alculamaa labaaca addiina bilkursiyi fanaxnu laa natawaqacu min fahdin an yansura diin allah wain dajala cala annaasi fi lidaacabuud idaacad iyo media ummadda ha lagu sire laakiin nimankan inay diin u gargaaraan kama sugayno haddii halla yeeshee muqbilba xukaamta islaamka uu takfiiriyey ilan culi kulligoodba waxay u xukuntamaan ilaa majlis اlamni shirkiguna baryahan wuu hormaraaba wuuba caanbaxa wuu reer magaaloobaa wataxaakumu ilayhi waa shirkun wa kufrun aayadiibuu ka sii daayey kulligoodna wuxuu sheegay inay u yihiin adnaab iyo cumalo u yihiin liamriika waxaasoo dhan buu sheekhu saarahayaaye asaga maad la xisaabtamo oo wadaadihii hore maad la xisaabtamo ow xasaan maxaa laga rabaa mise hawla galaaniga isoo galay oo meelaha aan la marin karin si kastaba noqotay shekh wuxuu walaakina asaxiixa ana alxukuumaat laa tubaali biddiin fii jamiici albilaad alislaamiya waa muqbil waxaa dhab abuuray xukuumaadka adduunka ka jira diin islaam dan kamay laha mana rabaan dhibkeeda iyo dheefteedan ma doonahayaan wa ila allahi almushtaka halkaasuu sheekh ku gabagabeeyey qamculmucaani sabxada sagaashan iyo lixaad saa'il sabxada lix kaasi waa qodobo in culummadu ay tilmaamaan nidaamka siyaasiga fasaadkiisa ama kufrigiisa ama fisqigiisa nasiixatan lilmuslimiin wa nasiixatan lilahi walirasuuli walikitaabihi walilmu'miniin waa min addiin dhaqan bayna cudur u lahaayeen waana dhaqankoodii haddii aan xukuumaad ka hadlayna wadaaddaha un baan daba taaganay inka badan oon hadda soo ururin karine meesha iyaga la mariyo ha mariyo laakiin keliga intii geeska la geliy in un luuq layla galo halkaa laygu baqdhabo hawshaasi ma wanaagsana idan tahay quruxna ma qodobka labaad u gudbay waxaa weeye culummadu hadda joogto hoos u degay hadda casri hadda aan soo gaadhay waxay yidhaahdeen waddanka waddan kastoo lagu maamulo daastuur iyo qaanuun wadci ah oo sharciga ilaahay aan laga soo qaadanin ama khilaafsan fii qaliilin aw kaiir waddankii lagu xukumo lagu maamulo waa beledu kufrin ee beled islaam ma ah ninka awoodi kara inuu ka jirodaa waajib ah halkaasay mareen haddaba ragga sidaa xukumay waxaa ka mid a ah sheekh maxamed ibraahim shalaa idiin soo sheegay ali shaykh mufti daari sacuudiyati saabiqan qabla sheekh bin baas raxmat ullahi tacaala calayhima baa sidaa xukumay naqliga asaga ah fatwadiisa ku jira idiin soo guuriyey waxaa soo guuriyey abulcula raashid fii dab mxuu ahaaye mxuu aha dabdu takfir اlmucayan ama dawaabitu takfir اlmucayan kitaabka asaga hadalka lagu soo goriy waxaa akhriyey oo taqdiimiyey oo ammaanay taqdiim wa taqriid sheekh saalax alfawsaan hawl laga wada socdo weeye nimankan wii waxaa laga warqabaad ogtihiin kulligii maanta inuusan jirin waddan lagu maamulo hee kitaabka ilaahay lagu maamulo inuusan jirin meelaha yaryarkay ka taliyaan mujaahidiinta mooye matmise maaha dastuur baa lagu kala baxaa oo laisku maamulaa ma been baa sheegay mise rur baa sheegay iqabto idinkaa fadhiya len hadda waxaa isku ogeyn garta in idin dhibte adigu dastuurku ama gaalnimo ka aaminsanow ama islaamnimo ka aaminsanoy waxaan ku weydiiyey meel aan dastuur lagaga dhaqmin oon ummad lagu maamulayn oon ka ahayn meelahay taaliban iyo xarag shaealmujaahidiin ragga la halmaala ay ka taliyaan aan ka ahayn miyaad garanaysaan hay dambe dastuurku ma gaalnimaa mise me hay dambayse culamaa xukunto inuu gaalnimo yahay idan diyaartu waxay noqonaysaa diyaaru kufrin kulligeed soo ilaa goobaha yararka diyaaru kufrin bay noqonaysaa in hadalkaad aad sheegteen ad xukunteen waa laidinku taageersanya waagii dowlad sacuudiya ay soo kaxaysatay maraykan iyo soddoniyo sideed fara badnayd ay keensadeen culimadii reer waxay dhaheen ninka u baahdana wuxuu ugu laaban karaa kitaabka loo yaqaano kitaab dowrulculamaai waducaad waxaa lagu laaban karaa wahada'at alcaasifa waxaa lagu laaban karaa risaalatun ilaa baqdaad kutubtaasaa waxay idhaahdeen adduunka laga heli maayo dowlad harci ilaahay ku dhaqanta ila sacuudiya iyaga waa hore ukumay culummaduna maxay xukumeen waddankii lagaga dhaqmahee qaanuun iyo dastuur inuu yahay daaro kufrin hadda nimankaasaaba adduunkao dhan baa isku fuqfuqgooye ayaga maa laga hadlo maxaa awxasan loo caydhsanhayaa haddii la yidhahdo adugu diyaartii maadan ka hadline waxaad dhib ku keentay xukumaadkii madaxweynayaashabaa tagfiirinaysa madaxweyneyaashu markay u bataan konton iyo dhowr wey matamisa ma konton iyo dhowr nin baa xukumay eh. nimankii ree dowla ayma dacwa najdiya ee xukumay malaayiin casharaat almalaayiin min almuslimiin maxaa u xukumi weydee soo maanan soo guurinin sheekh islaam subxaanoo leh intan yartay najdi annagu aan ka tagna mooye dadka naga baxsan alghaalibu fiihim walaar waa maxay alkufr wa cadam alislaam waxaan soo marray khilaafa alcumaaniya oy takfiiriya ama dacwa najdiya ilaa koo ama laba sheekh baan soo guurinay iyadoo dhan ay tahay daaru kufrin wa xarbin ayaguna ay gaala yihiin mushrikiin yihiin xoolahood in laga hiro ay waajib tahay bal waxay soo xukumeen ninkii yidhahda waa muslimiin bay takfiiriyeen konton iyo dhowr wad eh, oday oon xukuntay anugu haddaan takfiir iyo khaariji ku noqon <laughs> nimankaasi ma ma la takfi maa la xukumo mise waxaa weeye eh, waxaa weeye muxuu ahaayey shabeel baa la yidhi shabeelow carruurtii aad ka fooftay saaka geel baa ku tuntay baa layidhi baalkan shabeelka waa taqaanaa markuu foofay oo uu qaraab tegey baa geel taa qahiyo xagga waaweyn baa carruurta kaga tunta way dhammaadeen markuu soo noqday carruurtaadii saaka geel baa ku tuntay carruurtaydii dhashaydii geel kuma tumanine ari baa laayey buuri bimacnaa garaa laysay baa la dhihi jiray garo waa idaha ari baa laayey buuri maxaa yeelay shabeel geel waxba kama qaadi karo geelle ma ugaadhsan karo laakiin adhiguu ka adag yahay adhiga iska da xataa loodu isku daya mararka qaarkood marka waxay la tahay hadda anugu waxaanu noqday uun adhigii baa noqday nimankaa waaweynna fooddaa la gelinaya ila tahay bal ayaga laftirkooda aan gudbo oo waxaan leeyahay xataa madaxweynayaashaas muxuu ahaye dasaadirta ku dhaqmahayay gaalana ka gacal dhigtay muslimna ka hilay gaal la u hilay diinka aan la dagaalamay culimadu ayagaaba xukuma magacaabayba culamaau sunna barhkood waxay takiriyeen xukuumaddii yaman iyo madaxweynaheedii waxay takfiriyeen madaxweynihii ciraaq iyo xukuumaddii sadam xuseen waxay takfiriyeen madaxweynihii libiya oo weliba fatwo soo baxday kun afar boqol soddon iyo koodii mimsa labadii baa jirtay oo fatwooday sheekh binibaas baa ka mid ahaa cabdiraq cafiifi baa ka mid ah inuu gaal yahay mulxid ah macmar kadaafi fatwodan waa qabla alaaiina caaman taqriiban soddon iyo mm, laba sano ama kow sano ka hor waxay cudu xukumeen oy takfiiriyeen madaxweynihii sudan eh, numeyri kii kan ka horreeyey ra'iisu sudan numeyri waxay takfiiriyeen madaxweynihii afghanistan najiibullah ee kaabul fadhi asagoo tukanhaya la takfiriye weliba rag takfiiriyey culummadii asunna ka mid ahaa waxaa la takfiiriyey madaxweynihii tuunis xabiibu raqiiba raggii takfiiriyey waxaa ka mid ahaa sheekh albani uu yidhi midkan asagoo gaalnimadu shakiba ma laha buuri waxaa la tagfiriyey madaxweynihii masar jamaal cabdinaasir anwar asadaad waxaa la tagfiriyey madaxweynihii soomaaliyeed ee maxamed siyaad barre asaabiq ictisaamku waxay tagfiiriyeen wadaadahoodii cabdulaahi yuusuf waxay la tahay waxaa hormalay anubaa layga adag iyo muxuu ahaay shabeel hawshiisi noqday sheekh albaani wuxuu tagfiiriyey xukuumadda dowladda reer sacuud cajalkiisa fatatu lkhaliij baa loogu laaban karaa cajalka saddexaad baad ka dhagaysan kartaa haddayna ka gooyeen baa laga yaabaa laakiin ninkii laga gooya anaa haya cajalkii waa igu iman karaa bal ictisaam iska daaya kooxo jadiidiye ah asalafil jadiidiya nimankaan u aqaanay nimankaas kooxo kamida mida waaga cabdulaahi yuusuf dowladda ahaye maxamed eh, hebelka cali geedina uu ku nabnaa magaciisa isa cali maxamed geedi uu ku nabnaa way takfiriyeen ila yurub bay jadiya ka dagaalamays bal waxaa la odhan karaa wadaadihii jadidaa waliba qoyskan hawiye ka dhashay qabaa'ilka hawiye cabdulaahi way takfiriyeen markuu eh, nin hawiye ah qaatay eh, kursigii iyo dowladnimadii qaadayna xoogo waa laga leexleexday qadaayaadkaas qabaa'ilka ha sheegin baa le marar badan waa lagu qasbaya in la sheego si wax u caddaado ama loo dareemo laba aflaynta iyo faara qabiilka diiniyad ee socda maxaa u dhexeeyey cabdullahi yuusuf iyo shariif maxaa u dhexeeyey so lisweydiiye maaha waa waxaad la yaabto wey jadiidiyaa tagfiiriyey oo ka mid ahaa idan waxaan leenahay intaas wadaaddaa soo magacaabay culamo oo sunna ah xataa sheekh muqbil raggan soo sheegay qaybo ka mida ah afar ama shan meelaha taqriiban kitaabkiisa almahraj min alfidl ku tagfiri acyaanan sadaam xuseen iyo mucamar alqadaafi rag tiri xabibo raqiib uu tiri ayaga ha soo bilaabo ayaga ha soo bilaabo inta hadhay cilladii kuwaa lagu tagfiiriyey baa mutaxaqaqa ku ah ama kulligood saanu aaminsanahay cudurkay eedeenee kuwaa lagu galay cudur lamida ah iyo asagoo siiri magaalo oo kasii daray bay kuwana ku jiraan waxaan marka waxay ku kala duwan tahay in la isfahansiiyo waa muhiim jiddan markaa warka soo gaabiya waxaa weeye culamaau dacwa najdiya oo khilaafa alcumaaniya iyo ummaddii dhannayd badankee tagfiiriyey xilligay iyagu joogeen xukunkaana ku qabtay hala soo xitaabtamo culamada sunnada ee soo xisaabiyey madaxweyneyaal fara badanna ah ha laga soo hadlo sheekh maxamed ibraahim iyo culimada ku raacsan iyo inta lamidka ee qaanuun waddanka lagu dhaqo waa daaru kufrin yidhi ee amminka nashrinhaya ee kutubtooda la daabacayana laga soo hadlo culamaa leh waddan aan reer sacuud ka ahayn oo lagaga dhaqmo sharci ma jiro ee xukumayna ha soo xisaabtamo markaa kadib meeshii la mariyo aniga ha lay mariyo hadday tahay hadday istaan noqon weydo waa alkaylu alkaylu bimakiyaalinta uu sheekhu sheegay weeye halkan ay xaqiiqo ku tahay mooye meesha hore lagu sheegay xaqiiqo kuma ahayn waxaan intaa kaga gudbay waagii hari hadda ko intaan tilmaamay on ka shanqariyay aan ka aamusay maalinkii u horeysay labaad garan maayo baan idinku celino muhim jiddanah si qadiyadan looga carara idiin sheegay wadaad baa waxaan ku uhi sheekhow xukuumaadka ninka takfiiriya waanu ku boodaani culummadii ayma dacwa najdiye haddaan inagu wahaabiyanahay ama aan salafiyiin iyo suniyiin sheegano aan una abtirsanno ee timirta iyo cigaalka iyo aan ka qaadan jiray iyo cumaamadaha lagu soo carurdhaqday ee lagu soo reeramaalay ee dadkaba loogu ekaaday dowladdii khilaafa cumaaniya iyo dadkeedoo dhan bay tagfiiriyeene dad yar bayna reebeene maad ayaga ka bilowdaan takfiirka oo dadkan khawaarij bay ahaayeen takfiiriyiin bay ahaayeen oo nimankan suufiyada u hiilisaan oo ashaacirada u hiilisaan oo maaturidiyada u hiil halka aad martaan wuxuu hi waaqicoodii xaaladoodii bay qiimeeyeen qisada hadda kortaan idin bilaabay baan idinka gooyey idin dhamaystira maanta adduun wuxuu noqo war looma hayo waaqicoodii iyo xaal ay marka ayagu ku noolaayeen bay qiimiye qiimeeyeen markay qiimeeyeenna waxay u arkahayeen in nimankan gaalnimo iyo kufriga ku dhaceen saasay ku xukumeen waxaan ku idhi wadaadka asagu intuu adduunka fiiriya maanta waxa ka jira asna intuu qiimaysto xukumka saara soo in sii reer cabdihab loola dhaqma ma aha iyo wahaabiyo mise waa in goyn loo cadhaysado khaariji takfiri aad tahay la yada wey wuu aamusay walam yuxir jawaaba dulmiga socday ka mid tahay dulmiga socdabay ka mid tahay nimankaa hore meeshaad marisaan kuwana mariya mid kalena isna weydiiyey wadaad kale oo isla qadiyadda ah wadaadkaasaa dhaame asagu wuxu waa masalatu ijtihaad culumay ahaayeen way ku ijtihaadeen laakiin nimaanka maanta aan haysanno ee dadka intay takfiiriyaan aan leenahay takfiiriyiin baa tihiin culamo ma aha in badan baa asaga taageersan oo daba taagan oo xer u ahoo atbaacu aho buu leeyahay waa nin weyn oo daliya dibadba mushaaxaye inuu caalimhi buu aaminsan yahay inna way ku taageersan tahay haddaad maanta doodana fooda isgeysaan ama wa ku dhigaan waa dhigi caalimaha socon maysa hawshaana laga hadlo waxaa markaasuu yidhi may culamo iska tuur baan ku idhi haddii nin culummo ah ood culimnimo aaminsan tahay uu xukunto kulligood ka warran baadhi hawshaas waa garba markaa yada masala la aqbali kara wey masala hee la aqbali kara wey idan waa laga soo ha laga soo taga marka oo ha laga soo dego hee xukuumaad baa la takfiiriyey ummad badan baa laga soo dega waa in loo yimaado ninka wax takfiirinhaya hadduu culmayo garan hayo waa fiican yahay hadduusa wa garanayna takfiir khaarija ah wey warku sidaa inuu noqday ahay laakiin takfiir khaarijin la dhammahayn waa jaahil khaldame weeyey noqon lahayd matmise ma aha warkani war layska celceliya weeye war qiimala ma aha adugu adoo is-ilaaliyo isdhowrahaya ruux muslima oon gaalnimo ku dhicin inaad takfiiraysa iska ilaali cirdigaada iyo afkaadana dhowro ilaahayna inuu naga badbaadiyaan ka baryayna alraabicatu walkhamsuun qodobka konton iyo afraad sheekhuu arrin khatar igu eedeeyey oo halis ah wuxuuna yidhi xasaan wuxuu taageeraa si indhala'aana kooxaha xag jirka ah oon tawaxud aan lahayn muxuu ahay iskala reebid lahayn oo si indhala'aana oo howlahaas wuxuuna u qiilbixiyaa oo u tabiiriyaa akhdaadooda cilmiga ah arrinkaana wuxuu uhi sheekhu waa arrin mashhuura soomaaliya ka dharagsan tahay maxaa yeelay hal weedh kelima nasiixo ah oo weligii u jeediyey oon sirka hoos kelima siriya ma rabo hoos wax laga dhiiba ma rabo wax calan ah oo nasiixa uu nimanka u qadimay ma jira oo markaa uu ku saxaayo akhdaadooda laakiin nasiixada uu hoos ka dhiibay hadday jirto waxba sheegi mays waba waxba ma aha buuri waxaa laga yaabaa in lagu andacoodo munaafiqiin baa ka faaisan waa ictidaar baarida ah bu sheekhu halkaasuu halkaasuu ila galay godkaasuu ila galay godi badan weeye hal qadiyad baan dhowr weji baan kaga jawaabaynaa dhowr qodobka koobaad qadiyaddan xarakaadka xag jira ayuu taageerayaa oo dacmiyaa ama wax ama la shaqeeyaa gaalo waaweyn baa soo weyday hadda korna waa idiin sheegay laba kun iyo siddeeddii bishii ramadaan canada torontoanoo jooga sebtembar bayad baan u malaynayaa toddobiyo tobankeedii iyo siddeed iyo tobankeedii baa waxaa ii yimid gurigaan deganaa amin aroorey u soo garaacay niman sirdoonka waddankaasa siisas baa la yihahdaa magacu marka la soo gaabiyo wuxuu yahay ma aqaan siisas laba nin bay ahaayeen waxaa la yidhi waxaa ka horraysa marka usbuuc ka hor baan waaan waxaa sawirkaygaba intay qaadaan bay masaajid badan ninkan ma taqaanaa ninkan ma taqaanaa shacabka soomaaliyeed baa soorda waxaa la yidhi nimanku way ku raadinayaan carar waxaan idhi carar ma helaan food isgelinno waa khaa'imiin wey waxay rabaa inay ku bajiyaan maxay leeyihiin guriga aan sanad hore deganaaba intay tageen ninkan ma taqaanaa waa kii kii aan deganaana way tageenoo intaan martida ku ahaa way weydiiyeen masjid iskarboro ku yaallo oo xaafad kor ku yaallo oo niman muslimiinoo reer waqooyi ay u badan yihiin ayay tageen jaaliyad soomaaliyeed ay joogto bay tageen way wareejiyeen anoo masaajidka iska joogo cashara akhrisanayaa suuqi waxaa soo galay wadaadka baa la raadinaya sawirkiisi baa la wadaa wadaadka hala badbaadiyo waxaan ku uri duqaydi iyo culimmadii iyo markaskii mister khaalid fii toronto wadaadihii joogay baa qowbgariir waxaan ku uri inaan dembi qabin anaa isooga iska nasta dembi ma qabo cidna dembi kama gelin isdejiya waxaa laga yaba ina ataa ku tuunsan yaho ila wadaadku iska fiican yahay ama hoosta wax ka dhiibaa mogda laftirkooda dareeq qaba waxaan ku idhi cudur aanan qabin anaa hubee waxay gaalo cudur ka dhigata ma qabee iska jaaya ku iska daaya faraha ka qaada aroortii dambaa la yiimi iyagoo sawirkoodii wata markaan albaabka fura waxay dhaheen sawirkooda adiga maaha waabay aragtaan ma soo geli karaa baan ka fahmay warkooda intaas waan yar fahmi karaa marka waxaani fadhiista islaantii ila joogtay reerko dhan waa qor baa loo qaxay waa la salsalay nin hadda jooga maraykanka oo ducaada dhallinyarada ka mid ah oo yaasiin la yidhahda abu cabdilkhaaliq baadhi adaa afkan yaqaan afkan qalaada iiga turja nimanka hal saac iyo afartan iyo shan daqiiqay maalinka koobaad waraysanaya su'aalo sim jim siinjiin bay wadeen mxuu ahaaye hal saac iyo afartan shan daqiiqo maalinkai dambe laba saac iyo dheeraad bay warka wadeen waxaad moodaysaa wadaadda salafiyiina oo aqoon leh oo diinta yaqaana inay imtixaan kaa qaadahayaan waxay yidhaahdeen yaro su-aal yaro weydiima idinsuu qadimahayaa maadaama yardaasheen sheegada in lagu daro waa laazime waxay yidhaahdeen waxaan ku weydiinay su-aala ma ku weydiin karaa bay weydiiyen haabaan ku idhi loo sheegay waxaan doonno maku weydiin karaa wuxuu suuragalaan ku idhi say socotay waxay gaadheen cabdullaahi yuusuf maxaad ka aaminsan tahay cabdullaahi ka aaminsan waa u gembiyo waxaa idhi waa muwaadin soomaaliyeed masaajidkayaa loogu qoslin eh, marka waxaan ku idhi muwaadin soomaaliya waxaan ka tegey waxay wataan kitaabkii nawaaqid alislaam oon akhriyoon dhammeeyey oon qodobka sideedaad markaan marayo aan ka hadlay cabdulaahi iyo dowladdiisa iyo axmaaro ninkii u heeliya muslimiinta ka heeliya ee muslimiintan koonfureed iyo khayrkoodba waxyeeleeya baan ka hadlay intaan hadli karin in laeg baan hadlay oo lagu asagoo tarjumaan oo ingiriis ku qoran oy soo qorteen bay wataan kitaabkii iyo tarjumaddii iyo hadallahaygu qoran bay wataan marka hore marka waxaan ku uhi muwaaطin soomaaliyeed weeye markaan dhaho kadib markay gudbaan baan raba warkayga inaan la kala baxo wayba iska istaageenba halkaa maysan dhaafin waxay dhaheen diinta islaamka ma laga bixi karaa maya lagama bixi karo waa diintii xaqay u dambaysay ninkii ka dhexbaxa <clears throat> madaxiisaa maqan waxay dhaheen miyaan la sahmin karin oo intii diinta islaamka laga baxo oo buudyaha iyo kristanka iyo miyaan la soo sahmin karin waa wixii bini aadam dejiyey ee khalqi iyo uun ay dhowdhoobeen baa tijaabo galee diinta waa diin rabbi ilaahay baa soo dejiyey waana xaqiiqada u dambaysay ee lasoo qadimay meel loo dhaafa malaankood waxay dhaheen ninkii ridoobee diinta ka baxa ee intuu warka dhegaysan waayo dhaqaaqa maxaad ku samaynaysaa waan dilaynaa baa surkaad ka goynaysaasurkaan ka goynaynaa ay qorteen wxu dhan way qoranhayaan midna su-aalihii u weydiiyey midna waxaa la sheegu buu qoranhayaa laba wey laba shaydaan bay ahay waxay dhaheen yaa dili waxaa dhi haddii nidaam iyo xukuumad iyo islaam maamul jiro maamulkaa dili oo loo day waa lag dacweyn qaadigaa loo geyn qaadigaa xukumi hadduu toobad keeni waayo hawshaa uu ka noqon waayo leexadaa taqaana geedka la saaraya waxay dhaheen haddaan dawlad jirin oon maamul jirin oo diintii ruux uu ka bax maxaad ku samaynaysaa ruuxoo muslimoo dili karaa dili baa idhi nin walbaoo muslimo awoodo inuu dilo baa dilahaya haddaysan fidna taa ka weyn ka dhalanayn way qorteen waxay dhaheen kitaabkaada aad meesha ku akhriday kitaab cusub oo waddan aan iman jirin weeye khalkhal buu abuuray karaahiye iyo nacayb buu muslimiintii ka dhex abuuray dadkii kiristanka ahaa kitaabkan maxaad africa oga keentood kanada u keentay waxaan kitaabka anugu ma wadanine maktabadiinaan ka soo qaaday run bayna ahayd maktabad weynoo ku taalla toronto oo eh, muxuu ahaay eh, aad u weynoo bartanka magaalada ku taalla toronto baan ka soo cariyeystay oo weliba ka arrintaan yeeshay baan xubin ka noodan ka soo qaaday xataa waan ka waayay masjidkii muusan olen kitaabka kaarkan usoo bixiy kitaabka oo tiimbarahooda iyo hawlihii kanadiyaan ku yaalaan waa kan idinkaa eh, keenay maxaad u keenteen una dhigteen maktabad weynoo babligoo wax laga akhristo qodobka way ka gudbeen inay ku jabin baa iskaga gudbeen waxay dhaheen kitabka markaad akhris waxaad sheegtay in etoobiyaanka cidda u hiilisa ama la shaqaysa ee muslimiinta wax yeelaysa dhiiggooda uu bannaan yaho la diloy gaalan yihiin waxay dhhen annaga kanadiyaanka ah ee saddex korfiise ku siinay ee waddanka aad timid eed ummaddii soomaaliyeed ee kula dhalatay aad la hadashay wax u sheegtay kadibna adoo nabad qabaad aad laabatay etoobiya waan taageeraaye dhiigga anagu ma bannaan yahay dheh su-aala adag god bay ila galeen waxaa i um, naf xilligeeda dhaafi mayse nimankan wixii kula quman u sheeg waxaan ku idhi kaalmahaad etoobiya siisaan haddii uu kaalmo yahay iqaati dadka baahan iyo dadka agoomaha iyo abaaraha iyo ceelasha iyo biyaha iyo daawooyinka dhakhaatiir wax nooca u sio dadka aad aadamahao dhanba u qabataan iyo afrika badanba xataa somalia ad siisaanna waa gooni haddaad laakiin ka qayb qaadataan taa kula malatari etoobiyaanka idinka ka daran baan ku etoobiyaanku waa afrikaan masaakiin oo la ordaya diidiin sakaraad iyo qori idinku diyaarada waaweyn iyo balaaya waataan haddaad kaalmo malatari bixisaan soomaalida waxaa waajib ku ah si ka daran sida etoobiyaanka ula dagaalamayn inay la dagaalanto anuguna waan qabaa dhiigginu inuu bannaanyaha sa haddaad yeeshaan idinku dib iskugu noqdo waxaad bixisaan maiqaatiya macuunada ee shacabkao dhan la siinhaya ee islaan xanuunsan irbad lagu mudo iyo kariim baanadhool iyo malaariya daawadeeda iyo ceel ummad loo qodaa mise waa dacmi caskari ah labadaa kala qaada waxay dheen may annagu iqaati un baan bixinna waad fiicantimaad warkor u boodeen su-aalo noocaasoo dhib badan oo adag xataa inaad idinku ahlu sunnati maxaa u dalila yidhahdeen in khayrkiin khaldan yahay adugu muddoon afar saaco isku celis laba maalinka hore iyo maalinka dambe bay su-aaliga uudiyeen kadib nimankaasi waxaa la kulmay guddigii masjidka khaalid nin ka mid ah iyo nin kaloo jaalida soomaaliyeed toronto degan duqiyada ka mid ah labada nin waxaan ka xusuustaa ismaan cabdiwahaab nin la yidhaahdo iyo nin saciid soone la odhan jiray labadaa nin bay ahaayeen maalinkii dambay la kulmeen waxay dheen ninkaani khatar buu ku yahay waddanka waa inuu si degdega ah ooga baxo warkii baa laga keenay waxaan ku uhi fiisan wataa ilahay fiisadaa dhacdo ka dhaqaaqi maayo nimanka waxay rabeen intaan ordoon cararo in dembiile igu xukumaan waddanka inaan ka baxayo iyo dembi aan kaga caddaynteeda ha keeneen fiisaha iyaga siya sharci baan ku imid waa in markay iga dhammaato ama dantadi i dhammaato umbaan bixi laakiin laba eh, shaydaanoo soo orday intay ii madaxa gujiyeen carar hawshaa suuragal baa nin weyn wuxuu ku carara la tusaa iska carar ma soconaysee nimankaa warka laga keeneen markas waxay ninkaani madhab adag buu wadaa anagu ma rabna madhabkiisa iyo ru'yadiisa waxaan rabnaa ru'yada sheekh cabdikaadir ukaashaan rabnaa fikirka in la darxiyo ee la qiimeeyo ee waddanka lagu baahayo aan doonayno waa aragtida iyo fikirka iyo madhabka sheekh cabdiqaadir cukaashi midda xasaan ma doonayno ragga dhagahooda ku maqlahayay ee iisoo guri labadaa duqay oo waayeela ka mida labadaa duqay ninna sheekhu ku qoys yahay ninna anu igu qoys yahay baad dhihi lahaydan ama baasha wadaad ku qariseen almuhim qadiyadda way soo martay waxaan u jeedaa waagii dambe markaan baxaya waxay soo qadimeen ninkaan wax dembi oon ku haysana ma jiree laakiin fikirkiisu waa adag yahay wax la qaadan kara ma aha argixisu marka taageera oo wax siiya oo wax u boodaa reeree canada soo waaye north america laga soo waaye nimanka hawshaas u xilsaaraabaa soo waaye kii baan haddana tagay swidhen sirdoonkii swidhen baa u yimid guddigii masaajidkan martida ku ahaa waxay dhaheen ninkan waxaan rabnaa inaan waraysanno maalinkan tagahayay yaa miidiyaha idaacadihii swidhen yaa laga sii daayay sawirkaygii oo wadaadda mujaahidiin lagu dhexgogooyey ninkan waxaa la keenay khuburo ka hadasha aqoon dheeraadna u leh argixisada iyo xag jirka sidaa loo daaweeyo habeeno dhan bay saddex maalmood bay hawshaa socotay shacabkii soomaalida oo argaxsan oo salsalsan baan u tegey markaan tegey masjidkii iyo markaskii dadkii iman jiray afar laab baa yimid ninkan balaayada ah ee uun saddex habeen gaaladu ka hadlaysay ee wuxuu cuno mooyaan aan isla muxuua ah wax sahlanba aqoonin iyo wuxuu laqo bal aad soo aragtaan daaqadihii iyo masaajidkii iyo dhulkii baa buuxsamay waa derbiyadii baa laisku laayay kaararkii la qaybinhaye dadka ay ku soo galayeen o dhan baa dhammaaday laba maxaadaro lagu qodo yarood baan jeediyey waxay ninku balaayada la sheegaya mae waaba nin uun wadaadaha ka mid oo ah, wuxuu sheegahaye wax aad aw gaaladii marka waxay dhaheen annagu hadduu wadaadku baxo annagoon arag waddankan amnigiisana mas-uul ka nahay waa inaan la kulanno gudoomiyihii masjidka ama markaska gotenburg baa ii yimid wuxuu hawshaasan codsanayna haddaad diiddana kugu qasbi mayno nimankan waan la dagaalamaynaa laakiin waxaan jecel lahay si aysan si kale kugu arag annagana aysan geeska noo gelinin inaad naga yeesho inay kula kulmaan magacood baa seebbaa leeba nimankan seebo seeboy maxaad ahayd meeshuu siin badna nin iya waxay yimid islaan la socoto oo murmuruxsan su-aalihii reer canada baad moodaa in loo soo dhiibay gaaladii canada su-aalahooda inay wataan oo loo soo intii bay mareen oo laakiin ka kokooban waxbay soo waayeen kuwan aan dhex joogno inta aanu fooda isgelin waa ka warqabtaan nin yidhaahda warniyo fikirkaada iyo madhabkaada waa adag yahay mooyeene nin yidhaahda koox argixisaad xoola siisaa ama aad rag u dirtaa ama la gurmataa ma hayno tuhmada marka sheekhu uu la taagan yahay gaalaha hortii ku soo daashay yuusan isku lugoynin taasi waa iga qodob qodobka labaad ee aan tilmaamaya waxaa weeye anugu aragti diineed baan cabbiraa intaan noolhayna waan cabbiri insha allahu tacaala ama urur aan qiimeeyo ama dowlad aan qiimeeyo ama fardi aan qiimeeyo wixii qiimo ama aragti diineeda igu aadan baan cabira intaasana kutubtayda iyo cashiradayda ku yaalla anuguna aan ka hadlaa aragtiyo kala duwan oon ka kala qabno kooxo iyo urra waa jiraan aragtidaa ninkii ugu maxkamaday inaygu dagan laakiin waxbaa kalaa jira iyo howlaha hoos laga tuuraayaan la baasin qodobka saddexaad ee iraaca waxaa weeye sheekhu muxaadaradiisa alwalaa walbaraa wuxuu ku yidhi bulladuul iyo maragkudheg iyo asal raac iyo argagixiso iyo iyo macaanida la halmaashay taqriiban xagjirka iyo wuxuu ihi waa magacyo ay bixiyaan gaaladu baa bixiya muslimiinta iyo ducaadda iyo culamada inay ku sheegaan haddaba waxaan leeyahay hawshuu u tiiriyey inay asal gaala leeyihiin buu sheekhu maanta asagoo isticmaali aniga igu dhajinaya taasi marka waxay noqonaysaa khusuum fujuurun fi lkhusuuma mar haddeen aragti kala duwan isku haynin inaad hawlihii ay gaala musalaxaadkay dejiyeen iyo halbeeg ayagu dejiyeen ay muslimiinta in lagu ceebeeyo lagu dhaleeceeyo ay ugu talagaleen ani isaartahay amay macnahaas gashaa fujuur fi lkhusuuma aad sheegaysay amay gashaa taasi waa arrin adag weeye arrintaasi marka waxaan codsanayaa in laga waantoman lagu noqonin sheekh wuxuu uhi si qodobka eh, afraad muxuu inoqonayaa ma filhayaa ama saddexaad qowlka afraad wuxuu noqonayaa sheekh wuxuu ihi si kala hadhla'aana oo waxba uusan la hadhaynin buu u taageeraa nimankaas taa waxay noqonaysaa in baail iyo xaqba aan ku taageero ila alaanana sheekhu ma sugin isagiiyo khayrkii ama inta ku fikirkaa ah, shay baail ah oo aan ku taageero urur islaami ah ama mujaahidiin aan ku taageeray marka koobaad waxaan codsanayaa in la soo sugo dacwada iyo tuhmadaa la sugo labo laga niqaasho markaa iyadaa la soo sugo qodobka shanaad akhdaada cilmiga ah ee mujaahidiinta ama xarakaadka aad waa xag jir ay ku dhaceen een ogaada inay khata iyo gef tahay kadibna aan tabriiriyeen u qilbixiyeen difaacay maxay tahay halay tuso laakiin waxaa laga yaabaa wadaadku wuxuu asagu khata u arko cilmi ah oo anugu aan u arag oon kadib difaacay inuu ugu maxkamada ugu igu dilahayo ama hawshaa inay mashhuur tahay cinda soomaaliyiin fahiya laa tuqni min juuc yacni waxbaa mashhuur oo soomaali baa hawsha og waa iska dacwa caama wey qodobka ee ii raacay kale waxaa weeye nin walboo muslima ah oo u gaadho ama gacantaydu gaadho intaan u naseexayn karo oo u naseexeeya sir iyo saa waxaan ugu sheegi karan u sheega intaan awoodo wey intuu asagu hoos igu naseexeeyey ama kor iila hadlay in ka badan baan hoos oola hadla ama aan muxuu ahay kor ugu naseexay inta igu xidhan ean khalad ku arko xataa dadaanan gaadhin waxaa laga yaaba intay isoo wacaan inaan telefoon ugu naseexeeyo laakiin sheekhu wuxuu iga doonayay inaan asaga iyo ragga la fikirka ama ku aragtida sida yeeleen oo kale intaan manaabir fadhiisto iyo khutab aan la kala baxo inaan warka cararaa ay dhaho taana aniga inay maslaxad diineed tahay ama mararka qaadkood bannaan tahayba ooma arko hadda ka horna waaban idhiba ee masaladaha laga niqaasho muhiimaddu ruuxa muslimkaa ah ee loo naseexay naseexayntiisu wax sheegidiisu qaabka loogu naseexayni waa masalo u khuduucaysa maslaxa iyo mafsado haddaad u aragtay in sirya saaq hoos wax loogu sheegay inay fiican tahay waadiyeeli ayadaana inta badan khayr badan haddii hoosta wax anfici weydood uubateysada kor u dhawaaqdo ay maslaxo tahayna waad u dhaqaaqi sidaa darteed bay culimmadu badankooda waxay qabaan umarada iyo xukaamta inta hoos wax loogu sheegi karo e in hoos wax loogu sheego oon manaabirta laga radin maxay saa u yidhaahdeen mafsado ka weyn baa ka dhalan baa leeyahy waxay yidhahdeen xaakimka haddii halkan laga caayo oo laga diradiyo oo buubaxanaaqiba maanay u jeeda soo qabta qaf dilkan waarkiisaba ama wuxuu sheegay buubaxanaaqiba cizaaba ku ciba ficillaaba qaadi xaqiibuu diidi uba sii fogaan muhiimadduna waxay ahayd ruuxaani fariintu inay gaadho oy si ladifan ku gaadho uu wax ku qaato oy anfacdo haddiiba kor wuxuu sheegi loo arko inuu fitno iyo dhibba mooye usan wanaag taraynin in hoos iyo ashuuku-aanti wax lagu sheegay maslaxadu noqonaysa iyo diintu akhdaa cilmiga oy muslimiinta uu sheekhu ugu eedayn ay qabaan oonan ka naseexaynin anigu ma ogin laakiin waxyaabau asagoo akhdaa u arko baanan u arag kumana qasban inaan rugriisa maro nimankaas muslimiintae lagu riixayay iyo kuwa halkan jooga muslimiinta aba iyo dal iyo dibad kuwa dhoobanba waxaa naga dhexeeya toban jeerna waan sheegay waan walaaltinimo diineed kulligiin baa igu leh nin walbo iimaan iyo islaam ku jiraana igu leh taana gu imayso mayso ilaa ruuxu moorada ka boodo hadday tahay ayagaa ku sheegta ama iskaa xajiya ama muxuu ahay sheekh kaa dhigtayna ayaga ha lala xisaabtama mooyeene xasaan waxba yaan la baqdhamin ayaguna waxay gar u leeyihiin nin walbo muslimay leeyihiin waxba idin taraya inay kaalmaystaan ama ay daacadnimo u arkaan waxyaabaha noocaasa tuhmooyinka inuu sheekhu gala halkaasi ma jeclayn munaasabna ma ahayn kuwii hawshaasi ku mushaar qaadan hayay ee ka indhawaaweynaa ee gaalada ahaabaa wax soo waayay marka ku maraati kacanba iska noqon ka maraati kacba iska noqon waxaan xusuustaa wadda aan xusuustay waagii jaraa'idka kenya ay aniga iyo wadaadda ila mid ay aad noo soo qoreen weliba ay aniga aad iila fuuleen yaa wadaad risaalo qoray saddex beri afar beri markay jaraa'idku waddanka yaallay buu risaalo qoray wuxuu yihi xasaan kooxyaha argixisada adduunka joognin ee iyo muxuu ahay xarsha almujaahidiin wixii la halmaala waa ninka abrasuhum ninka ugu cadee taageera difaaca wey nation iyo risaalada sheekhu isku qaba un weeye markaa nation iyo muxuu ahay standard miga kii kale asna wax soo qoray iyo mid kaleoo asna sakaraad ahaa waxaasoo isaaroo isku meel geli weeye dacwada noocaas hadda korna waxbay tari weyday tan dambana ti unbay ku baabtay hal iska daaya ma wanaagsano waba tari mayso waktigii waan uma inu aan idku dheereeye bal qodobkan aan gabagabeeyo qodobka saddexaad aan kaga hadlay waxaa weeye haddii a uu xasaan taageero ama difaaco kooxo xag jir ah ama argagixiso ah siday qabaan gaaladu iyo mustalaxaadkoodu sida la ogaya sheekhu in badan burhata min الزamn ayuu jamaaca jihaadiya mutaطarifa calى mafhuum الfikri algarbi الsaliib الxaaqid buu ra'iis ka ahaa waa jabhadan hadda ibraahim dheere ee soomaali galbeed nimanka itixaad la odhan jiray mudduu sheekhu asagu ra'iis ka ahaa jabhadaana waxaa la og yahay in ummaddaas soomaali galbeed degta siddeed iyo toban sano muddo ku dhow ama ka badan ay la dagaalamahayeen oy laynhayeen waxay jabhadu lahayd maktab abni ah oo xataa loogu talagala inay toogtaan gudoomiyaasha degmooyinka wax kalama toogtaan inay wax ikhtiyaalaan oy instination sameeyeen oo hoos wax u kaayeen oo isdugaan basa loogu talagalay waxaa dhici jirtay in xataa raggii mujaahidiinta dagaalami jiray ninkii habsamee daalay dib iskaga noqdo gurigiiso iska aaday xamaaradan xoogu qamada ka qaatay yidh anugu waaban ku daala masuucna waan ka baxay way dili jireen tay ka daba tagaan oy gaadaan bay dili jireen murtad bayna u arkahayeen shacabkan ballaaran ee soomaaliyeed ee qoys walba le etoobiya dagaa ninkii gaalada la shaqeeya axmaarada way dili jireen inuu murtad u arkayeen xillibuna ra'iis sheekhu ka ahaa ilaa amminkana ayagiibuu difaaci waa iyaga dartood baani ii dilhayaa sida muuqata marka haddii jamaaca mutaطarifa xasaan uu taageero adba waa taageeri jirtay maxaa faariq ra'iis baabad ka ahayd xubinna waad ka ahayd weli anugu kama noqonin maxaa dembi oon galay soo la isweydiiye ma aha waxay la tahay Eh, inay tahay waagii inay tahay waagii waagii hore hawsh waa iska degaray haddana gaaladii baa xanaaqday oo seebtii gal kala baxday marka hadda in laisku diro waa munaasab weeyaan inay tahay baan u malay wax kaloo haddaani ii muuqda ma jiro waljadiiru bidikr xubinnimadaa sheekh uu ahaa iyo guddoominimada uu soo ahaan jiray weligii howl socotoo taagan bay ahayd bimacnaa difaaca kooxda ayada ah faaraqabiil direed baana iiga muuqanaya hadalka sheekha qadiyadan jabadda marka la marayo markay jabhaddu ay qaateen go'aanka inay etoobiya u xaroodaan ah welina itifaaqiyadii dhibka ee kufriga aysan soo bixin yaa muxaadaro dheeroo socoto aharulfataawa alnizaamiya la odhan jiray baa halkan aan ku qabtay masjidkan habeenkii aan ku aadana inaan ka hadlo waxay ku sheegeen hudnada iyo sulxiga ku sheegeen buu sheikhu isoo wacay galabkeedii niman baad show durba sirta la boodo waxay yidhaahdeen caawa waxaa laga hadli doonaa soomaali galbeed ninka xasana intuusa hawshaa fooda gelinin bal ka gaadh sheekh maxamed oo gemgeman baa soo galay wuxuu idhi hawshaasi ha ka hadlin waxaan sheekhu inaan ka hadlo waa mawduuc ka waana soo cilaamiyey laakiin xog yaroon hayo un baan ka hadlay sulxigay sheegeen baanan tilmaam inuu khaldan ya khaladna yahay wuxuu nimankaasi waa budagooni u tuman qadiyad gooni a weeye xaalkood waa daraf khaasa ah in la ictibaariyo u baahan waa inaan nimankaasi intuu difaaci karay buu difaacay isagoo ku qamaamo oo khutub dhaadheer shariifka iyo kuuxiisa ku caydhsadana soomaali way ka dharagsantahay ilaa raisli nimanka intuu difaaci karay buu sheekhu difaaci waana canaantay intuu canaanin karay waxaan ku qasbanaada hadalka inaan la dhifo anuu waxyaaba badan ilaalinaya aan hawsha qaboojiyoo si uun iska sakaraad ah aan u hadlo waagii dambe yayba haddee balaayadii weynada xambaarsadeen ee ra kala baxayaad garanaysaan bay ku dhaceen ilaa ymina hada hadalka sheeka intay kusoo noqnoqdeen nimankaas reer somaali galbeed ninkii cajirka dhegaystay baa garanaya difaaca noocaasa muxuu ahaaye xadgudubka badan uu xambaarsan yahay ma quruxsano nimanka haddii uu sheekhu ka tirsanaay hadduu ka baxayba intuu difaaci karo hadday u arka inay muslimaad difaacdo laakiin annagu xukunkuna waan siinay adilaana u daliishanay wixii dambana baan ka hadli doon waan dhammaystiri doonaaye xadgudubka noocaase gaala isku diridda ama mxuu ahaay jide ninka arko maxaad ka sugaysaan ah hawshaasi ma quruxsan hadalkuna maanta intaas yuu ku egyahay go-aankayu inaan gabagabeeya laakiin wixii baa dheeraaday berri baan muddo hal saaca ah. insha allahu tacaala ku gabagabayn doonaa iyo qiimayn guud oon muxaadarada sheekha qiimayn doono adaa towfiiq